بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري نيسابوري رحمه الله حدثنا شيبان بن فروخة في baabi الnahyi can طalb اlimaaraةi wاlxirsi calayha annahyu reebid iska reebayo o la iska nahyinaayo can dalab اlimaara imaarada dalabkeeda yacni mas-uuliyad iyo xil iyo amiirnimo qofka inuu dalbo raadiyo walxirsi calayha uu ku dadaalo arrintaasaa la iska nahyinaya o la iska reebaya qaala xadaanaa shaybaan ibnu faruuka qaala xadaanaa jariir ibnu xaazim qaala xadaanaa xasan ibnu abi alxasan albasriy qaala xadaanaa cabdiraxmaan bnu samura radia allaahu canhu qaal cabdiraxmaan bnu samura wuxuu yidhi qaala lii rasuulu llaahi sala allahu calayh waaalih wasalam nabiga wuxuu igu yidhi yaa cabdaraxmaan cabdiraxmaanow laa tas'al ilimaarata imaaro ha weydiisanin madaxnimo ha weydiisanin oo ha raadsanin oo ha layga dhiga ha dhihin fa innaka adigu in uctiitaha haddii imaaradii iyo madaxnimadii lagu siiyo can mas'alatin su'aal xaggeedna lagaa siiyo weydiisi iyo dalab iyo raadin aad raadisay aad ku hesho ukilta waa lagu wakaalin waa wakaalanayaa ilayhaa imaaradii yani adigaasaa lagu daynayaa meeluun kala soo dhac baa lagu leeyahay awooddaada iyo tabartaadaa laguu daynayaa kaalmo ilaahay iyo garab istaag ilaahay heli maysid kolba haddaad adiga raadisay wain ucdiitahaa haddiise lagu siiyo imaaradii iyo madaxnimadii can hayri mas'ala su'aal la'aan haddii laguu garto oo lagu yidhaahdo adaan kuu garannay inaad xilkan ka soo bixi kartee qabo oo sidaa ku qabato ucinta calayhaa waa lagugu kaalmaynayaa wallaahi ilaahay baa kugu kaalmaynaya allahu macak ilaahay baa macaada ah oo ku ayidaaya oo ku difaacaya oo ku xifdinaya oo sawaabka iyo sadaadka iyo tawfiiqda ku waafajinaya marka fiiri siday u kala fog yihiin in qofkan uu raadiyo madaxnimadu wax wanaagsan ma aha weydiintaa uu weydiisanayo waa xil iyo culays iyo takaaliif iyo waajibaad qofka inuu raadiyana ma aha wax ilaahayba uuna korka ka saarin inuu asaga doonto ma aha assalaamatu laa yacdiluhaa shay nabadgelyada wax loo dhiga ma leh inuu qofka nabad ahaado oo dantiisa iyo tabartiisa uu ku shaqeeyo wax loo dhiga ma laha inuu raadiyana waxayba ka dhigan tahay oo ay ishaaraysaa qofkaas inuu maal raadis yahay madaxnimo raadis iyo muuqaal raadis uu yahay ummad u khidmayntiis iyo xaq oofintiis inana ahayne inuu xoolo dadeed raadsanayo iyo xoolad ummadeed taas ayaa laga garanayaa orodka iyo hawsha ayadaa siduu ugu xansheersan yahay oo isku wardaayo marka inaad weydiisato ma aha in lagu garto wey haddii qofka loo garto oo ahlulxalli waalcaqdi dadka la yidhaahdo dadka ay talada ka goodo mujtamaca masaalixdooda garanaya mafaasidda iyo dhibaatadoodana garanaya ummaddanna u ah hoggaanka u ah danahooda iyo wixii khayr ugu jiro mar walbaba ku haga kuna hanuuniya kuwaas ayaa la qaadanayaa sidaasay ahaan jirtay ahlulxalli waalcaqd kuwaa markaa taladay keenaan iyo qofka ay iyaga ay magacaabaan yuu mujtamaca intiisa kalena ku raaci jiray ee talada talo dadkao dhan dhex taalla ma sida nidaamkan dimuqraadiga ay dhahaane reer galbeedku ay keeneen cilmaaniyada ku salaysan oo ah in mujtamacii kiisii waxgaradkahaa iyo kii caqligaabkahaa iyo kii duuflaalkahaa iyo kii muqridkahaa ee danaha gaarka watay intaba in gacanta loo geliyo masiirka ummadda oo la yidhahdo ka tali la yidhaahdo dadaama talaba aynan oolinba oo iyagaba gacanta lagu hayo oo noloshoodiiba xataa aan maamulan karin xun iyo santoona aan kala garan karin in la yidhaahdo masiirkii ummadda iyo mujtamacii dhannaa hoggaankoodii ka tali oo talaha lagaa weydiiyo waxay khilaafaysaa caqliga iyo sharciga intaba way khilaafaysaa intaba way khilaafi maxaa yeelay qofkan mu'ahalaadkiisa ayaa la fiiriyaa dad waxaa jira ka naaqisuulahliya ah ahliyadiisu ay naaqis tahay kuw waxaa jira faaqidulahliya la yidhaahdo ku waxaa jira cadiibu lahliya la yidhaahdo mid waxaa jira kaamilu lahliya la yidhaahdo xaalaatu alinsaan fii ahliyatihi wa cadami alahliya ayaa la yidhaahdaa qof marka aan ahliyaba lahaynba majnuun waalan iyo mid aan waxbaba dhaamin oo caqligiisa dhowdho yahay ilmo sabi ahoo umuurihiisa oo dhanba gacanta lagu hayo qof safiiha ahoo xoolihiisaba aan maarayn karin mid muflis ahoo dhaqaalihii ummadoo dhan ku maqan yahay intaasoo dhan oo gacanta in lagu hayo la rabo la maareeya iyaga inay mujtamacii maareeyaan oo ay dhahaan annagaa hawshii gacanta ku dhigeen deenna ay wixii wanaagahaa xumaan u bedelaan xumaantiina wanaag u bedelaan macruufkii munkar ay ka dhigaan munkarkiina macruuf ay ka dhigaan natiijada ay dhalaysa waxaa weeyaan marka dadka noocaasa waxay dhalaan wuxuu noqonayaa wax iyagoo kale ayuu noqonaya oon marka horeba aan miisaan xaq ah oo wanaagsan aan ku imaanin oo ku soconin marka waxay noqon doontii dadku ay wada saaraayeen inay wada degto ayaa imaanaya faaqidu shayi laa yucdi laba qaawan isma qaado ayaa meesha ka soo baxaysa amaa qofka haddii loo garto ilaahay baa kaalmadiisa noqonaya oo ku toosinaya isagoo diidan waliga daaya leh shareecadu sidaasay qabtaa nadaamu alxukmi fi lislaam ama dariiqu alxukmi fi lislaam islaamka dariiqa iyo waddada xukunka lagu gaadho taas ayaa ka mid a ah. inuu ninkii mas-uulka ahaa ee ummadun ay marka horeba aamintay xilka u dhiibatay uu yidhaahda kanaan u gartay sidii abuubakar buu cumar ugu wareejiyey iyo in ummaddii kuwoodii xadhigga uu ka go'aye kana furmaayey ay arrintaasi u istaagaan oo ka taliyaan sidau cumarba uu yeelay asxaabu shuura uu ku wareejiyey taas ayaa la rabaa qaala xaddaanaa yaxya binu yaxya qaala xaddaanaa khaalid binu cabdillaah can yuunusa yuunus ibnu cubayd xaw xadaanaa caliy bnu xujr asacdi xadaanaa hushaym bnu bashiir can yunusin ibnu cubayd wamansuur ibnu muctamir waxumayd ibn cabdiraxmaan xaaw xadaanaa abu kaamil aljaxdari qaala xadaanaa xamaad ibnu zayd ibnu dirham can simaag ibnu caطiyata wa yunus bnu cubaydin wa hishaam bnu xasaan kulluhum dhammaantood can alxasan albisri bay ka warrameen can cabdiraxmaan bnu samura can الnabiyi bimili xadiidi jariir jariir bn cabdilxamiid jariir bnu xaazim riwaayada xasan uu ka warinayo ayay isku wada raaceen dhammaantood mutaabacaad baa la yihahdaa qaala xadaana abu bakr bn abi shayba wa muxamed ibn اlcalaa alhamdani abu qurayb qaala waxay yidhahdeen xadaana abu usama xamaad ibnu usama can burayd bn cabdillaahi can abi burdata wasmhu caamir bn abi muusa can abi muusa alashcariy cabdulahi bn abi qays cabdullaahi bnu qays alashcari radia allahu canhu wa ardaah saxaabiyun jaliil wuxuu ka mid ahaa saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam kuwa qiraa'adooda iyo qur'aan akhriskooda aad loo ammaanay nin cod quruxsan buu ahaa nabigana waa taskiyeeyey sala allahu calayh wasalam markuu dhegaystay asagoo habeen akhrinaya qur-aanka ayaa wuxuu yidhi haddaad arki laheed anuu ku dhegaysanaya xalay marka abu muusa alashcari laqad uutiita mizmaaran min mazaamiiri aali daawuud ninkii la yidhi wey nabi daawuud codkiisii quruxda badnaa ee shimbiruhu ay la maarata tasbiixsan jireen oo la akhrin jireen ayaa lagu siiyey buu nabigu calayhi salaam yidhi qaala wuxuu yidhi saxaabigaas dakhaltu cala anabiyi nabigaan u soo galay calayhi salaatu wasalaam ana aniga iyo warajulaani laba nin oo min bani camaya adeeraday laba nin oo ma adeer nahay adeeraday wiilanay dharan laba ah iyo anigii oo saddex ku ah ashcariyiin ah yamaniyiina ayaa nabiga u tagnay calayhi salaatu wasalaam faqaala axadu rajulayn haddaa nabiga u tagnayba gurigiisa isla markiiba labadii nin baa hadal ku boobay axadurajulayn midkood baa wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuul allow amirna amiir iyo mas-uul nooga dhig iyo madax noo dhiib calaa bacdi maa wallaaka allahu caza wajal ilaahay waxyaalaha uu madaxda kaaga dhigay ee mas-uuliyaadkaada guud aheed gacanta ku hayso mas-uulkii guud ee caamkaabaa tahaye jagooyinka iyo furuucda mas-uuliyaadka iyo qaybaheeda qayb ka mida ah, annaga xil noogu dhiibo mas-uul iga dhig wa qaala alaakharu kii kalena wuxuu yidhi midla dalika sidoo oo kale anigana sidaasaan u socdaa buu yidhi fa qaala nabiga calayhi salaam wuxuu yidhi innaa annagu wallaahi baan ku dhaartay laa nuwallii inaanan mas-uul iyo weli ka dhigaynin calaa hada alcamala camalkan islaamka iyo mas-uuliyaadka iyo xilalkiisan aan hayno axaddan qofna u dhiibi mayno sa'alahu weydiistay qof weydiistay u dhiibi mayno nabiyu nabi sala allah alay wasalam yiri walaa axaddan qofna u dhiibi mayno xarasa ku dadaalay calayhi cala alimaara camalkan iyo mas-uuliyaadka qof ku dadaalay oo er, erga samaystay oo wax samaystay oo raadiyey oo wax qora qofkaana asagana u dhiibi mayno yiri sala allahu aleyh waali wasalam su-aal hadday qofka u weydiista ama dadaalba uu ku bixiyo shareecada waxay qabtaa inaan qofka asagaa looba dhiibinba oo qof kale oo aan raadinaynin oo ujeeddo kale aan ka lahayn culays mooyeene ilaan waxaa la yidhi mas-uuliyaadka xilalku takliifun laa tashriif takliifun laa tashriif waa takliif iyo mashaqo iyo xil iyo eed korka qofka laga saarayo ee tashriif ma aha waxa sharaf iyo uu ku helayo wanaag ma ahee inuu qofka marka uu raadiyo mashaqadiisi raadiyo waxa uu ku gadanayo ee ku bedelanayo adiguba garo ujeeddo kaleu wataa saa darteed u dhiig beenay yuu nabiga sala allah aleh wasalam xadaanaa cubaydullaahi ibnu saciid wa muxamed binu xaatim wallafdu libni xaatim qaala waxay yidhahdeen xadaanaa yaxya bnu saciid alqataan xadaanaa quratu bnu khaalidin qaala xadaanaa xumayd bnu hilaal qaala xadaanaa abu burdata qaal qaala abuu muusa alashcari wuxuu yidhi aqbaltu ila anabiy xagga nabiga calayhi salaatu wasalaam baan soo aaday wa macii waxaa ila rajulaani laba ninoo min alashcariyiin ka ah, waa ilma axaduhaa midkood can yamiini midig buu iga socdaa waalaakharu midka kalena can yasaari bidix buu iga socdaa saddexda annadaasoo garba u soconna ayaa nabiga soo aadnay fa kilaahumaa labadoodiiba mid walba sa'alal camala shaqo iyo imaaro iyo mas-uuliyad buu nabiga weydiisay wanebiyu nabiga calayhi salaatu wasalaam markaan u nimid yastaaku waa cadayanaya waa rumayanayay isagoo cadayanaya oo rumayga afka ku haya ayaan soo kor istaagnay faqaala nabigu wuxuu yidhi maa taquulu yaa abaa muusa abaa muusow adigu maxaad leedahay kana hadal kana hadal nin walbana wuxuu rabay yidhaha jagadoon baanahay adigu maxaa xaalkaadayaa intuu kor u fiiriya isagoo korta taagan ow yaa cabdallaahi binu qays buu yidhi waa isku mid une qaala wuxuu yidhi cabdullaahi binu qays abuu muusa faqultu waxaan idhi waladii bacataka bilxaqi allaha xaq kugu soo bixiyey ee rasuulka kaa dhigay baan ku dhaartay maa atlacaanii imayna muujinin calaa maa fii anfusihimaa wixii naftooda ku jiray wateen iimina muujinino waxaasaan u soconnaa imayna dhihinba rasuulkaan aadayna iyo haye ujeeddada ay wataan waxay ka dhaqaaqeen waxaan aniga u socday ama aan wax ka ogaa ma aha wamaa shacurtu ma ogi annahumaa labaduba yadlubaan alcamal inay shaqo raadinayeen maba ogeen rasuul allow allahi alla ana kuma jiro qaala wuxuu yidhi wakaannii andur wuxuu leeyahay muusa markii dambe uu ka sheekeynayay buu leeyahay kaannii andur inaan haddaba arkaadii ii mooddaa ilaa siwaakii nabiga rumaygiisa calayhi salaam oo taxta shafatihi bishintiisa hoosteeda saa ugu jira rumaygii uu hayey buu istaajiyey nabiga calayhi salaam bishinta hoosteeda saa ugu hayaa waqad qalasad bishintuna ay soo dhacday bishintiina ay xogow ay saa usoo yar hoos usoo yar forursatay rumaygii baa ilan hoos kaga jiree maxaad leedahay abuu muusaw adigu faqaala wuxuu yidhi nabiga calayhi salaam lan aw laa shakuraawey nastacmil laa nastacmilu shaqo siin mayno calaa camalina camalka annagan umuurta caamka ee gacantaadan aan ku hayno een qaybinteedan annagana noo igmaday ana alqaasim wallahu mucdi buu dhihi jiray nabigu calayh salaam anigu qaybiyaan ahay ilaahay baa siinta iska leh shaqooyinka dhaqaalaha maamulka waxaasoo dhanba waxaad ku shaqaynaysaa dibna uturin wa dawaabid wa qawaacidi marciya waddooyin iyo qawaacid la dejiyey iyo nidaam islaam ahoo islaamka uu dejiyey baa lagu shaqeeyaa ee waxaad qofna siin karto qofna u diidi karta maba ahaba saa darteed nabiga calayh salaam wuxuu leey shaqada aniga gacanta annagana la geliyey ee inaan qayminana noogu talagalay dadkaan siinayna kuma jiro qofkii raadiyo ee u soo istaagaba a ah, ma siinayno calaa man camilnaa laa nastacmilu calaa camalina man araada qof doonay walaakin idhab anta yaa abaa muusa abuu muusihii aamusnaa yidhi kuma jirin ayaa waxaa lihi oro tag adigu yaa abaa muusa abuu muusaw tag ow yaa cabdallaahi bna qays isla isagun weeyaane marra magaciisii marra kunyadiisii orad adiga tag fa waxaad aaddaa yaman aad waxaaba laga dhigayba mas-uul yaman laba gobol baa loo qeybiyey xilligii nabiga ahayd qayb ka mid ahaa madax looga dhigo layidhi adaaba mas-uulka aba ah, oo barasaafdhe ama dhiisidhe waxaad tidhahda madax buu wagta ka tahay fa bacaahu cala alyaman yaman buu nabigu calayhi salaam u diray inuu madax u noqdo uma atbacahu wuxuu ka daba diray mucaadi bna jabal ayuu ka daba diro yidhi adigana mikhraafka kale iyo gobolka kale ayaad madax ka tahay falama markaasuu labadoodana dardaaran siiyey oo uu yidhi yasiraa walaa tucasira wabashira walaa tunafira watadaawaca dadka u fududeeya oo ku adkaynina is-adeeca ha iskhilaafina u bishaareeya dadka oo ha maaratay haquusinina idinkana is-adeeco ismaqla waa diray inay dadka dacwada gaadhsiiyaan kala xukumaan oo qudaada ay noqdaan jubhada ay noqdaan oo zakada iyo jizyada iyo waxaasoo dhanba ay jamciyaan oo aruuriyaan hawshaasoo dhan bay loo igmado oo mas-uul looga dhigay falama qadima calayhi waxaa markaa mucaad baa laga daba diray abuu muusa buu ku degay si shaqadii loo kala qaybsaday iyo qaybaheedii falama qadima mucaad markuu ku degay calayhi calaa abi muusa abuu muusihii laga daba diray markuu ku degay qaala wuxuu yidhi oo meeshii qadima calayhi markuu u galay oo meeshuu joogay u tegey qaala wuxuu yidhi abuu muusa inzil soo deg mucaad soo deg soo dhowow soo fadhiiso ila meeshiisii iyo jagadii meeshuu mas baa loogu yimid wa alqaa lahu wuxuu u tuuray wisaada barkinna waa u tuuray wuxuu barkintana qabso soo deg buu yidhi faras buu saaran ama gaadiid iyo raxli wa idaa rajulu nin baaba cindahu agtiisa abu muuse muwahaqun lagu xidhxidhay halkaana nin baa xidhxidhan oo xarka ku xidhxidhan qaala wuxuu yidhi mucaad maa haada muxuu yahay ninkan xidhan intaana degin qaala wuxuu yidhi haada kaana yahuudiyan yahuudii buu ahaan jiray fa aslama waa islaamay hadduu islaamnimadii qiimaha badneed helay uma raajaca diinahu diintiisiibuu diinahu diintiisibuu ka noqday raajaca diinah diintiisibuu ku laabtay diina suu'i diintii xumaydeed ow diina sawi diintiisi xumeed ee yahuudiyadaheede kufriga iyo gaalnimadaheed isagoo oo islaamnimo helay buu dib ugu laabtay raajaca diinah diintiisii hore diina sawi diintiisii xumeyd ayuu ku laabtay fatahawada waa yahuudiyoobay diintii islaamka intuu ka noqday buu yahuudiyoobay oo waa ridoobay murtad baa la dhahaa shareecada islaamka qofkii muslimka ahaa oo diintiisi intuu nacay oo ka baxay wax kala qaatay tahawada qaala wuxuu yidhi mucaad laa ajlisu fadhiisan mahayo xataa yuqtala ilaa laga dilo oo lagu xukumo qadihii ilaahay qadaa'ullaahi iyo wa rasuulihi la mariyo man badala diinahu faqtuluuhu qofkii diintiisa badela oo ka laabta faqtuluuhu dila buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ximaayatan lilislaam waltawxiid islaamkaa la ilaalinaya talaacub iyo ciyaar ciyaar wax marra la soo geli marra laga dareeri inuuna islaamka ahayn oo uu yahay nidaam qofkii ku qancaa inuu ilaaliyo ay waajib ku noqonayso markuu ku qancoo soo galo ximaayadiisa iyo ilaalintiisu waa laazim waa la soo geli karaa lakiin lagama bixi karo islaamka waa la soo geli karaa laakiin lagama bixi karo intuuna qofka soo gelin laa ikraha fi diin ninna ku khasbi maayo soo gal islaamnimada waa lagu dila haddii kale la dhihi maayo ma qabta islaamka laakiin hadduu soo galay oo uu ka mid noqday muslimiintii iyo daa'iradii islaamka ku jirta uu noqdo ka noqodka waxay ka dhigan tahay caytan iyo afxumo iyo dacaayad iyo cadaawad uu diyaarsaday oo uu rabo inuu cadowgii dabada la galo muslimiintana u dhibaato u geysto saas darteed waa laiska gaarhayaayoo man badala diinahu faqtuluuhu baa laleeyahay qofkii diintiisa bedela ha la dilo hal yusataabu amlaa bay isku hayaan culummadu toobad maa laga dalbiya war toobadkeen maa la dhihi mise maya ayay culimmadu isku hayaan qaar waxay leeyiin waxa la leeyahay toobadkeen saddex beri qaadigu wuxuu arko ayaa leeyahay toobadkeen haddii uu toobad keeni waayo markaasa la marinayaa qisaastii ama la dilayaa haddii kalena maya soo noqdana khayr wey qadaau llaahi wa rasuulihi mari buu yidhi abu muusow faqaala wuxuu yidhi abu muuse ijlis fariiso nacam waa yahay qisaas waanu dilaynaaye qaala wuxuu yidhi laa ajlisu fadhiisan mahayo xataa yuqtal ilaa laga dilo qadaau llaahi wa rasuulih qadaha ilaahay iyo rasuulkiisa ilaa laga mariyo ah, ilaahay qadihiisii iyo wa qada'a rasuulihi shareecadii ilaa lagu xukumo ma degaayo anigu alaaa maraad saddex jeer bay isku celceliyeen fa amara bihi abuu muusa ninkii buu amray in dadkii ciidankiisii buu amray faqutila waa la dilay khalaas haddii la dilay waa soo degay marka mucaad faraskii waa ka degay waa la wada fadhiistay uma tadaakaraa waxay ka sheekaysteen alqiyaama min alleyl waxay ka sheekaysanayaan xukunkii shareecada maalintii haddii la fuliyey oo fursaanu fi nahaar ay ahaayeen maalintii raggaasi halyeyga ee diinta tawxiid ilaalinaya shareecada xuduuddeeda dhowraaya markay noqdeen maalintii habeenkii dad iska jiifa ama oo iska sheekaysta maynan ahaynen habeenkii shaqaday qaban lahaayeen bay ka wada sheekaysteen tadaakara alqiyaam min alleyl qiyaamuleylka bal ka waran habeenkii meeqa ragcad baa tukataa seed u tukataa xilligeed istaagtaa faqaala axaduhaa midkood baa wuxuu yidhi mucaadun waa mucaadeh amaa ana anigu fa anaamu waan saaxdaa wa aquumu waan kacaa intaan xogow saaxdo niska hore yaa niska dambana kacaa wa arjuu fii nawmatii hurdadaydaasna waxaan ka rajaynayaa maa arjuu waxaan ka rajaynaya fii qawmatii istaaggayga hurdada aan hurdo waa hurdo aan rabo inay noqoto wasiila inay ay i gaadhsiiso cibaadadii inaan u xoogaysto cibaadadii aan nashaad u helo qofka hadduuna saaxanin dee cibaadadii cajis iyo daal iyo hurdo yuu ku qabanaya marka markaan jiifo laftirkeeda jiifintaasi hurd waxaan u niyoodaa cibaadan u niyoodaa waa shay mubaaxa hurdadu laakiin haddaad u niyooto cibaada cibaada isku bedelaysaa inama alacmaalu biniyaat inama alacmaalu biniyaad bay noqonoo maqaasida wasaa'ishu xukunka maqaasiday qaadataayo haddaa qasadka aad wasiiladan aad hurdada u saaxanaysa ay tahay inaad ku gaadha qasadkaa wanaagsan ajirkii baad leedahay hurdada aad saaxanaysa jamacadaada salaada subax ayna kaa tegin baad u saaxatay waqti fiican salaatuleel aad soo kacdeed aman fiicanee wakhti fiican saaxaad u saaxatay arrimahaasoo dhan ba waxay u khidmaysaa waqti fiicanna soo toosta qofka xilli fiican saada xilli fiican buu soo kici laakiin qofkii wakti damba saaxda dee isagana salaada subaxba waa khatar gelaysa inay ka tagto iska dhaaf salaatuleyl uu tukadee waaquumu aquumu wa arjuu fii nawmatii maa arjuu min fii qawmati qawmatii ayuu yidhi halkaasay ka sheekaysanayaan dadka marka madaxda noqonaya dad waxaa weeye alla ku xidhan oo diinta ilaaliya oo alla caabuda oo salaatuleyl habeenka ku jira oo ilaahay barya ayay ahaan jireen si ilaahay u waafajiya xilka iyo mas-uuliyadda ay hayaan jidkii wanaagsanaa ee xaqaha ee khayrkaha inuu ilahay waafajiyey subxaana wa tacaala qofka asagaa ah unbaa waddo wanaagsan oo lagu hanuuna dadka marin kara baabu karaahati alimaarati bikayri daruura imaarada iyo mas-uuliyaadka iyo xilalku waa karaahiyo in la raadsado daruura aan bikayri daruura in la qabtaba in la qabtaba waa ma fiicna inaad weydiisato waa kii la yidhi maya inaad qabato haddii lagula garto lagu gartona inaad iska ilaalisaa fiican oo tidhaahdo ma qaban karo ood ka cudurdaarato daruuro inay timaada mooyeene oo qofkan hadduu og yahay ama lagu og yahay inuu xilkan ka soo bixi karo dayaanadiisa iyo cadaaladiisana waa la og yahay ammaanadiisana waa la og yahay xagga kalena quwada iyo kartidiisaa la og yahay labadaasaa ilaa muhimeh inuu kartina leeyahay waxqabad uu yahay dhanka kalena uu yahay qof aamina oo amiin ah labadaasaa la rabaa labada wasfi oo sifaatu alqiyaada ayaa la yidhaahdaa ina khayra man istaajarta alqawiyu alamiin labadaas alquwa waalaamaana xadaanaa cabdulmalik bnu shucayb bnu leyti qaala xadaanii abi shucayb bnu leyti qaala xadaanii leyt bnu sacdin qaala xadaanii yaziid bnu abi xabiib can bakr bn cmr can alxaariث bn yaziid alxadrami can ibni xujayra cabdiraxmaan bn xujayrata alakbar can abi darin jundub bnu jinaadata radia allahu canhu qaal qultu waxaana yaa rasuul allah rasuul allow alaa tastacmilunii miyaadan shaqo isiinaynin ooda xil ii dhiibaynin nabi allow qaala wuxuu yidhi abudar fadaraba biyadihi gacantiisa nabiga wuxuu ku dhuftay calaa mankibii garabkayga buu leeyahay lilintibaah in la baraarujiyo oo uu si fiican u dhegaysto warka nabiga garabku ku dhuftay meel kale aadana bal si fiican ii maqlo i dhegaysto oo isoo qaabil weeye uma qaala wuxuu yidhi ma iqaabisha yaa abadar inaka daciif innaka daciif rajul daciifaa tahay wa inahaa imaaradana ammaanatun waa ammaano wa inahaa imaarada iyo mas-uuliyadu yowma alqiyaama maalinta qiyaamo khizyun waa dulli wanadaama iyo shallayto ilaa man akhadahaa qofkii qaada bixaqihaa xaqeeday ku qaata mooyeen wa addaa guta alladii xuquuqdii calayhi korkiisa ahayd fiiha ammaanadaas iyo mas-uuliyaddaa wixii xaqoo lagu lahaa qofkii guto oo ka soo baxa mooyeen adiguna daciif baa tahay labadii sifo mid waa loo waa loo sugay lagama hadlin alammaana ammaanada inuu amiin yahay oo qiimihiisa iyo dayaanadiisa iyo cadaaladiisu waa la yaqaana abudar taa lama taabanin laakiin middaa baynaka wa bayna allah dhinaca ayada a ah waad ku fiican tahay xaggii laakiin quwadii baa kaa maqan maarayntii shaqada iyo hagiddii ummadda iyo sidii shaqadan ayada ahaa loo maamuli lahaa ayaad ku daciif ku tahay baa layidhi daciif qof walbaba waxa uu marka uuna qaban karin baa dacfiga loola jeedaa maaha jismiga keliya ee waxaa weeyaan isaga oo abudar la ogyahay nin wuxuu ahaa mutashadid aad u adag oo diinta iyo ilaalinteeda iyo kucamalfalkeedii iyo aad ba bawaadka dhaqaalahana wuxuuba qabayba inaan waxba la kaydaysanin oo waxba la dhiganin meelba kanzi buu ku tilmaamay xataa haddii zakada laga bixiyo aayaddii buu soo deliishan jiray waladiina yaknizuuna adahaba walfida walaa yunfiquunaha fii sabiili illah fabashiruu bicadaabin aliim ayuu deliishan jiray oo caam ka dhigi jiray hadda haddii zakada laga bixiyo maca dalika taa laftirkeeda dacfigii ka mid ah in mujtamaca dhaqaalihiisii iyo kobcintii xoolaha ummadda iyo dowladdii dowlad isku filan oo dhaqaalala inay noqoto haddaabaad ka hor imaadsan taha oo shirin bayaan la yeelanin aad tahay aad leedahay dacfi maa meesha ka imaanaya cadowgii lama muqaawameyn karo innaka daciif wa innaha amaana ammaano wey ammaanana maxaa la rabay ammaano waxaa la rabay alquwa waalamaana wa inaha yowma alqiyaama maalinta qiyaamo khizun wa nadaama waa la ka shallaayaya qofka waa la dullabaya qofka madaxdaha ee ummadda xoolaheedii ama maamulkeeda ama howlaheedii si fiican cadaalad ama maamul wanaagsan u maamuli waayey qofka asagaa ah, qiyaamaha wuxuu la kulmayaa dulli buu la kulmayaa iyo ihaana meesha kuwa wanaagsan ee alimaam alcaadil uu hooska ilaahay harsanaayo oo mimbar ku fadhiya manaabir min nuur uu ku fadhiyo kan asaga ee shaqadii ka soo dhici waayey khizyi buu ku sugan yahay iyo ihaano waa lagu istaagi wanadaama shallaytana waa taagan yahay fartuu qaninaya waa shallaayaya yaa laytanii buu leeyahy maxaa igu watay ayuu dhihi doonaa xadiidkii al waa kii lahaa nicmat almurdicatu bi'sat alfaatima madaxnimadu nicmat almurdica tii nuujinaysay ee marka la haysto qofka madaxdii iyo muuqaalkii iyo mansabkii iyo koolkoolintii iyo meeshii ficneed iyo ummaddii oo wada maqlaysay waa murdica oo waxba way nuujinaysaa wabi'sat alfaatima tii gurinaysay markii shaqada uu waayo ama uu ka tago ama laga tagsiiyo asyadan waxaa weeyaan waa faatima waa ka guray aa guray wixii xisaabahana waa u taallaa ilaa man akhadaha bixaqiha baa laga soo reebay qofkii xaqeeda ku qaato xaqeediiba ku soo qaataydaasi waxaa soo gelaysa labadii aan sheegnay ammaanana waa leeyahay quwana waa leeyahay mujtamiciina waa u gartay bixaqi haada way soo gelaysaa waxaa ka mid a ah bixaqi haadan qofkan shaqada galaya waa inuu yahay qof mu'ahalaadkii shaqada haya maalan qofka wuxuunan haysaninba uuna akhrisaninba takhasus uuna lahayn buu sheegtay shahaado uuna lahayn buu sheegtay akhada bikayri xaqiha xaqeedii waxaan ahayn buu ku qaatay ilaa man akhadahaa bixaqiha wa adda aladii calayhi fiiha wixii lagu lahaana guto ka soo baxay arrintu marka waa culus tahay sida dadka u fududaysanayaan ma aha iyo sida la moodaya midnaba aakhara ka daran adduunyada iyo qabrigii iyo geeridii iyo dhimashadii waxaasoo dhanba qofka muslimka ay sugaysa waa inuu xisaabaad fara badan uu isweydiiyo xaalka arrinta ayadaa iyo xelalka iyo mas-uuliyaadkaas xadaثna زuhayr bn xarb وإسxaaq bn ibrahim alxandli kilaaهuma can اlmuqri qala زuhayr xadaثna cabdالlahi bn yaزiid almuqri qala xadaثna سaciid bn abi أyuub can cubaydالlahi bn abi jacfar الquraشhi can salim bn abi salim الjayshani can abihi aabihiis o abi salima can abi dar الkifaari jumd bn junaada radي الlah canه ana rasuula اllahi salى اllah alيه wasalam qaal ya abaa dar inaka inii araaka daciifan waxaan ku arkaa inaad tahay daciif saraaxada islaamka fiiri iyo xaqa sida aan looga leexanaynin nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ma garab dhigin oo ma qarqarinin wuxuu yahay ee uu ku tilmaaman yahay iyo sifada uu leeyahay buu farta ka saaray nabiga alayh salaam inaka rajulu daciif nin qof daciifaa tahay way adag tahay hadda qof inuu yidhaahdo haddii la weydiiye xataa war maxay kula tahay shaqa inaan qabtaa musuladaas inuu yidhaahdo a ah, warneo iska dhaaf shaqada ma qaban kartid daciif baa tahay kartid ma lihid aqoonteediibaad ka soo bixi karin ammaanadaadana maba saa inuu dhaho way ku adag tahay dadku laakiin nabiga calayi salaam wuxuu yidhi innii araaka daciifa waxaan ku arkaa inaad tahay daciif aan shaqadan qaban karin wa innii uxibu waxaan jeclahay asagana waa la yaab abu dar in nabiga calayh salaam uu si saraaxo ah oo aan gagabasho lahayn oon garabdhig ahayn uu toos ugu sheegay inuu yahay qof aan shaqadan qaban karin oo daciifa waa arrin cajabteeda lehoo qiimaheeda leh wey in asagii warkii loo sheegay nabigii asaga keliya ay ahaayeen uu soo gudbiyana ka waran ammaanadii ka midta ah, nabiga calayhi salaam baa ku xukumay inuu yahay rajul daciif asagiina ummaddiibu u sheegaya wuxuu le nabiga wuxuu ugu yidhi innaka rajulun daciif walaa walaayadanu dhinacaana ka fiiri ma qarinin nabiga calayhi salaam baa wuxuu ku yidhi rajul daciifaa tahay dadkiibuu u gudbinaya wuxuu leey nabiga alayh salam waxaan ka maqlay saasaan ila wuxuu igu yidhi innii araaka daciifa tan waxay tusaysaa ammaanada saxaabada ay lahaayeen iyo cadaaladda ay lahaayeen ina waxba xaqa ayna qarin jirin siduu nabiga uu baray iyo tarbiyada nabiga qaadanaya tarbiyada nabiga sala allah aleh ali wasalam markii ku degtay nabiga alayh salaam qisadii zayd iyo xaaskiisii uu lahaa ittaqi llaaha fii nafsika ma lahu mubdiih ah, waraagtaada iska haysooo amsik calayka zawjaka wattaqi xaaskaada hayso oo ilahay ka cabso ah, isagoo og nabiga calayi salaam inuu furi doono oo markuu furana safiya muxuuahay zaynaba binti jaxsh radia allahu canha in nabiga uu guursan doono loo guurin doono ayaa loo sheegay oo loo waxyooday arrinka isaga ahaa marka aayadaha qur aanka soo degay aayadaha qur aanka soo degay aayadihii qur-aanka nabiga calayhi salaam ee la yidhi waad og tahay macasaa u leedahay la yidhi ma qarinina banaanku soo dhig walidaalika caasha dhihi jirta hadduu nabigu qur-aanku xun ka qarin lahaa arrintaa iyadaana buu qarin lahaa nabiga alayh isalaatu wasalaam laa ta'maran kaasu wuxuu yidhi wa innii anigu uxibbu waxaan jeclahay laka adiga maa uxibbu linafsii nafteeda waxaan la jeclahay baa anna kula jeclahaye leannahu waa iimaankaa keeni nabiguna calayhi salaam mu'miniintao dhan buu u sarreeyey laa yuuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsihi tii nabigu ku dhaqmay inii uxibuka waan ku jeclahay uxibu laka waxaan kula jeclahay maa uxibu linafsi nafteeda waxaan la jeclahaye laa ta'ammaranna madaxa u noqonin cala inayna laba qof saddex qof iskaba dhaafyo ka badan laba qof xataa madaxa u noqonin hal qof lama sheegin hal qof hadda oma baahnaba waxaa isku dhici ee doodda ay dhex ee xukun u baahan in la kala xukumo ee in la kala maamulo u baahan waa laba qof laba qof ay ka bilaaban laa ta'ammaranna cala anayn walaa tawaliyanna ha tawaliyininoo maxil iyo mas-uulha u noqonin maala yatiim agoon xoolihiis xoogol agoonna gacantaada ha iskugu dhowaynin oo ha u dhowaanin ah, waa xoolaha ugu ixtiraam badan oo u ilaalin badan in la dhowro ay tahay oo aad iyo aad loo dhowro laiska ilaaliyo la ilaaliyo agoonkiina loo ilaaliyo qofkana uu iska ilaaliyo marka xoolo agoonna ah, weliga gacantaada ha gelin oo mas-uul ha ka noqonin buu yidhi ah, qofki di shaqada aan qaban karin ama looga baqaayo ama kartideeda aan lahayn wey kii galase waxaa weeyaan inuu xoolihii u hayo oo intii ka qaangaaraan u maamulo ajriya iyo hawaab ka helayaa hadduu waxba uu hadduu ka maarmi karana iska ilaaliyo haddii kalena uu sida curfiga iyo dhaqanka ay tahay uu wax ka cuno waa loo ogol yahay ah, faman kaana qaniyan falyastacfif waman kana faqiiran falyakul bilmacruuf ayb baabun wuxuu ku saabsan yahay fadiilat limaami alcaadil waa ka markii imaamkii caadilkahaa wa cuquubati aljaa'ir imaamka caadilka fadliga uu leeyahay iyo midka jaa'irka ah daalimka ah cadaaladaan wax ku maamulin xaq iyo khayr aan wax ku maamulin cuquubada uu leeyahay walxadi waxaa laisku boorinaya cala arifqi biraciya dadka raciyada ahee mas-uulka loo yahay xilka loo hayo in loo dhimriyo loo turo loo naxariisto wanahyi waxaa la iska reebayaa can idkhaali lmashaqati in mashaqo la geliyo calayhim korkooda culays iyo waxayna tahli karin in dusha laga saaro taasna waa la iska reebay xadiistii bay ku imaanaysaa qaala xadaana abubakr bn abi shayba wazuhayr bnu xarbi waibnu numayr maxamed bn cabdilaah qaaluu waxay dhaheen xadaana sufyaan ibnu cuyayna can camr yacni ibnu diinaar can camr ibnu awsin can cabdilaahi bni camr qaala wuxuu yidhi ibnu numayr wa abubakr ayagu yabluqu bihi nabiya nabiguu gaarsiiyey cabdulahi bnu camr xadiidka oo marfuuc ila nabiyi weeye sala allah aleh wasalam wa fii xadiidi zuhayr wuxuu yidhi asagu qaala qaala rasuulu ullah marfuuc sariixan buu ka dhigay nabiga calayhi salaam wuxuu yidhi ina almuqsidiina muqsid iyo qaasid baa kala ah way iska soo horjeedaan sidaa mukhdi iyo khaadi oo kale mukhdi iyo khaadi oo kale ah. ina almuqsidiina kuwa cadaaladda sameeya weeye muqsidiin ina allaha yuxibu lmuqsidiin ilahay waaba jecel yahay ama qaasidiintu waa kuwa jaa'iriinta ee daalimiinta weeye wa ama alqaasiduuna fakaanuu lijahannama xadaba marka qaasid iyo muqsid baa kale ah sida khaadi iyo mukhdi oo kale mukhdi waa qofka wax sameeya can khaطa'in wa nisyaan kasla'aan biduuni camdin u sameeya yaa muqdin lahaa rabbana laa tu'aakhidna in nasina wakhda'na laakiin khaadi'a waxaa weeyaan waa qofka gafay camdan kas buuna u gafay wax maanta u sameeyey ayaa khaadi lahaa laa yaakuluhu ila alkhaai'uun khaadi'iinta waxaa weeyaan kuwa la imaanaya gafka camdan uula imaanaya muqsidiintu waa cadaaladda kuwa sameeya qaasiduuntana waa jaa'iriinta ka soo horjeeda ina almuqsidiina kuwa cadaalad wax ku maamulo cinda allahi ilahi agtiisa maalinta qiyaamo calaa manaabir minbaray saaran yihiin min nuurin nuur ka samaysan can yamiini araxmaani caza wajal allah raxmaana midigtiisa yamiintiisay fadhiyaan wakiltaa yadayhi ilaahay labadiisa yadba yamiinun weeyaane tan basharka oo kale ma aha way ka duwan tahay mid asaga u cununta yaliiqu bijalaalihi wa cadamatihi wa suldaanihi wa quwatihi wa qahrihi weeyaan taxriifna ku samayn mayno tashbiih iyo tamhiilna ku samayn mayno amiruuha kamaa jaa'at yamiin waa la yaqaanaa ilaahay baana subxaana wa tacaala nabigiisa ku tilmaamay ilahayna waa isku tilmaamay subxaana wa tacaala bal yadaahu mabsuudataan xadiid kale waa kan wa kiltaa yadayhi yamiin alladiina waa kuwa kuwa manaabirta ku fadhiya ee muqsidiinta la yidhaahdo aladiina waa kuwii yacdiluun cadaalad samayn jiray fii xukmihim xukunkooda si cadaalada ku maamulaya wa ahlihim ehelkoodii iyo reerahoodana cadaalad ku maamulaaye wamaana cadaalad ku maamulaayo wixii ladigii walluu ay mas-uulka noqdaan oy tawalliyaan wax allaala waxay mas-uulka yihiin kuwa cadaalad ku maamula bad-an min alkhaliifati alcudmaa ilaa saaxibi lbeyt laga soo gaaro madaxweynaha sare laga soo bilaabo la soo wado wasiir iyo guddoomiye gobol iyo fulaan iyo soo tuulo simow marka dambe waxay imaanaysaa mudiirkii madarasada iyo waalidkii gurigiisii iyo islaantii ninkeedii iyo caruurteedii iyo xoolaheedii kullukum raacu kullukum mas-uulun can racyati qof aan marka xil iyo mas-uuliyad ay saareen ma leh qof walbaba hadduu cadaaladii si wanaagsan ku maamulo low xadun wanasiibuu min haada alwacd wacdigan iyo yaboohan qayb buu ku leeyahay aladiina yacdiluuna fii xukmin waahliihim wamaa walluu waxay tawalliyaan kuwa ayaga marka manaabirtaasi saaran yihiin waa kuwii cadaaladda iyo maamul wanaagsan maamul wanaag maamul wanaag kuwii waday wey kuwii kalena waxaa la yidhi khizyun wanadaama shallaytay ku sugan yihiin xadaanaa haaruun binu saciid alayli qaala xadaanaa ibnu wahbin qaala xadaanii xarmala ibnu yaxya can cabdiraxmaan bnu shamaasa qaala ataytu caaishataan u imaaday as'aluha anoo weydiinaya can shayin wax mas'alay uu rabay inuu weydiisto faqaalad waxay tihi miman anta xaggeed ka timidoo adiga xaggeed ka soo jeedaa faqultu waxaani rajulun ana rajulu nin baanahay min ahli misra reer masara faqaalad waxay tihi kayfa kaana saaxiibukum lakum saaxiibkiin amiirkiinnii see inii yahay lakum idinka fii ghazaatikum haadihi duulaamadiinnan aad ku jirtaan see buu inii yahay oo si wanaagsan muu inina dhaqmaa oo dhimrin iyo turitaan leh mise waxba inagama oga ka dhintay iyo ka nool midna waxba kama oga see yahay ninka asagaa camar binu caas waa la yidhi waxaana ay xoojinayaan inuuna ahayne uu yahay mucaawiya bnu khudayj mucaawiya ibnu khudayj weeyaan oo markaa amiir ahaa bacda muxaafadaati masar masar qaybaheeda ka mid ah madax ka ahaa fa qaala wuxuu yidhi ninkii su-aasha la weydiiyey oo ka waran madaxdaadii see inila dhaqmaa su buu ka jawaabay wuxuu yidhi maa naqamna maanan ku kohonin oo ku kubaana karaahaysanin oo kumaana naxin miynu xaggiisa shayan waxba waxaan ku karaahaysanoo ku nacno kumaana arkin in kaana layamuut innahu shaaniya kaana waxaa ahaaday layamuutu inuu dhinto lirajuli nin minaa naga mida albaciir neefkiisii geelahaa ee gaadiidku u habaa ka dhiman fayucdiihi yucdiihi amiirkiibaa wuxuu siin albaciira neef geeluu siin oo gaadiid ceshi buu siin waalcabdu addoonkiibaa dhimani fayucdiihi yucdiihi alcabda addoon buu siin wayaxtaaju ila nafaqa nafaquu u baahan mid annaga naga mida fa yucdiihi nafaqa nafaquu siin waa nin noo ron faqaalad waxay tihi caaisha amaa inahu shaani laa yamnacunii igama reebaayo alladii wixii uu facala ku sameeyey jariimadii iyo dulmigii iyo gardaradii uu facala ku sameeyey fii muxamed bin abibakar walaalkay moxamed bin abibakar ninka asaga ah wuxuu ku sameeyey iyo dhibku uu mariyey iyo dilkuu dilay iga reebi mayso laa yamnacunii alladii facala uu ku sameeyey fii muxamed bin abibakar akhii walaalkay ahaa an ukhbiraka inaan kuu sheega igama reebayso maa samictu wixii aan maqlay min rasuulillaahi ka maqlay sala allah caleyh wasalam yaquulu asagoo leh fii beytii gurigayga dhexdiisa haadaa kana dhanka madaxda ahee u roon raciyadooda hadalkii uu nabigu yidhi igama reebaysa ninkaa inaan dhaho ku ammaano maadaama tiraadeen wuu noo reeyahay iyadoo oon aanan iga reebaynin wuxuu walaalkii maxamed ku sameeyey maxamed bin abubakar asidiiq walaalkeed weeye dagaaladii u dhexeeya cali isaga cali buu madax iyo xagga cali buu jiray maxamed kana wuxuu jiray xagga mucaawiya way dileen qiila qutila fi lmacraka wa qiila qutila sabra wa qiila qutila wahuwa fii khariba qaar waxay leeyihiin dagaalkii safa safu ku dhintay qaar waxay leeyihin may waa la qabtay dil asagoo nool baa la qabtay kuwa waxay leeyihin maya intuu cararay waa dameer baktiyey qolofkiisii ayuu galay markaasi ku gubeen almuhim walaalkay dilkii uu ninkaasi ay dileen ama dilkii uu dilay cadaawadda ayadaa ah iga reebi mayso inaan cadaalada ku hadlo walaa yajrimanakum shana'aanu qowmin calaa anlaa tacdiluu qof cadaawad inaga dhexaysa yaynan kaa reebin inaad cadaaladda cadaaladda aad samaysay kaa reebin nabiga gurigeyga dhexdiisa wuxuu ku yidhi allahuma allow waa duceeyey ducadii nabiga fiir waa duco iyo habaar ducaa lahu iyo ducaa caleyh bay carabigu dhahaan innagana waxaan dhahaana ducada wanaaggan dhana habaar kale habaar baa midka kale ee ducaa caleyhda allaahuma man waliya man waliya qofkii mas-uul noqdo oo xukumo oo xil qaado min amri ummatii ummaddayda amarkeeda ka mida iyo arrimaheeda ka mida shay an wax haba yaraatee fa shaqa dhiba calayhim dadkii uu madaxda u ahaa ricyadahaa dhiba fashquq calayhi ilaahu dhib ah, waa habaartamay nabiga soo maarta alayh salaam ninkii ummadayda qof ka mida madax u noqdo oo dhiba fashquq calayhi ilaahu dhib waman waliya min amri ummati ummaddayda amarkeeda qofkii tawalyashayn wax ka mid aho fa rafaqa bihim u dhimriya u tura u naxariista farfuq bihi ilaah u dhimri buy nabiga calayh isalaatu wasalaam waa ducadii nabi maxamed sala allahu aleyh waali wasalam marka ninkaa aad ammaantay ee tiri wuu noo dhimriyaa wixii aan baahidaanadiibuu la socdaayoo wixii nagaa hallaaba wuu noo kaba aad leedahay xadiidkaas ugu bishaaree iyo ducadii nabiga sala allahu aleyh waali wasalam cadaaladda fiiri caaisha iyaduna iyo sidii nafteeda u xakamaysay walaalkeed ayaa ku maqan wa maca daalika wixii khislo wanaaga u lahaa kamiinan xaqirin qofka hadduu wanaagna leeyahay xumaanna leeyahay wanaaggiisana waa la sheegay xumaantiisana gaar weeyaan marka cadaaladii baa iyaduna ka mid tahay qaala waxadaanii moxamed bnu xaatim qaala xadaanaa ibnu mahdiy cabdiraxmaan bnu mahdi qala xadaanaa jariir bnu xaazim can xarmalata almisriy can cabdiraxmaan bnu shumaasata can caaisha can nabiyi sala allah aleh waali wasalam bimilih qaala xadaanaa qutayba bnu saciid bnu jamiil qala xadaana leyt ibnu sacdin xaw xadaana maxamed bn rubxin qala xadaana leyt can naafic can ibni cumara can inabiyi sala allahu aleyh waalih wasalam annahu nabigu qaala wuxuu yidhi alaa kullukum tanabahuu wasmacuu wacuu dhagaysta oo baraaruga dadow kullukum dhammaantiin siyaqulcumuum marka laga hadlaayo siiqooyinka la yidhaahdo ummu ummuhaa wey ummu siyaq baa la dhaha kullada kullukum dhammaantiin raacin weeye mid wax la raaciyo shaqo iyo mas-uuliyad iyo xil baa la saaray wa kullukum dhammaantiinna mas-uulun waa la weydiin doonaa can raciyatihi raciyadiisi iyo wixii la raaciyey baa la weydiin doonaa wa huwa markaasuu deen intaa waa ijmaal duuduub way wax ka baxsanaya ma leh falamiiru baa laga bilaabay ninkaa madaxda ah alladii calaa annaasi dadka korkooda madaxda u ah raacin weeye mid qof wax la raaciyey wa huwa mas-uulun waxaa la weydiin doonaa can raciyatihi raciyadiisii la raaciyey baa la weydiin doonaa see u maamulay waarajulu ninkuna raacin weeyaan calaa ahli beytihi reerkiisi iyo gurigiisa iyo ehelkiisaa la raaciyey huwa mas-uulun canhum waa la weydiin doonaa inuu ka soo baxay xilkii la saaray reerkiisa oo xagna ay tahay dhanka maadada nafaqada iyo masruufka iyo marashada iyo maskanka iyo mabiidka iyo madcanka iyo mashrabka reerkiisa inuu u taagnaado noloshoodii iyo umuurahoodii wax ka qabto dhinaca kalena ruuxiyaadka xagga ruuxiyaadka iyo tarbiyada iyo iimaaniyaadka islaamnimada ku toosiyo akhlaaqda xun kala dagaala reerkiisa mas-uulu wahuwa mas-uulun canhum waa la weydiin doonaa waalmar'atu raaciya naagtu ama islaamtu ama xaaskuna waa raaciya waxbaa la raaciya iyaduna jaga iyo mas-uul baa la siiyey calaa beyti bacliha ninkeeda gurigiisii ayay xil iyo mas-uuliyad ka haysaa wa waladihi carruurtiisii wahiya mas-uulatun canhum waa la weydiin doonaa iyaduna gurigii baa loo gacanta loo geliyey ayadaa maamulaysa oo maaraynaysa awlaaddii iyo tarbiyadoodii howlihii hoos o ayadaa loo igmaday ayadana waa la weydiin doonaa si ay wax u dhaqaday manaag tarbiya leh oo hooyo murabbiya ahaa mise waa mid iska haadaaballay ah oo meelha iska warwareegta oo af uu meelaha la taagan oo carruur iyo reero waxba aan ka ogeen wax kalena maarata u durbaan garaacaysa gurigeedii bay dayaci meel kalena way u durbaan garaacaysaa oo way ku maqan tahay waalcabdu raaci ninkuna waa raaci calaa maali sayidihi sayidkiisa xoolihiisi baa la raaciyey wahuwa mas-uulu canhu waa la weydiin doonaa qofkii khaansiinka aha mas-uulka aha dhaqaalaha loo dhiibay dukaanka loo dhiibay intaba soo geliy alaa fa kullukum raac dhammaantiin haddana mar walba cumuumkii baa lagu noqday raacin weeye wa kullukum mas-uulun waxaa la weydiin doonaa can raciyatihi wax ka baxay marka ma laha qof walbaba xil iyo mas-uuliyad buu leeyahay xil iyo mas-uuliyadda ayadaana waa la weydiin doonaa maalinta qiyaama qala xaddatana abubakr bin abi shayba waxaddatana moxamed bnu bishrin xaa waxaddatana ibnu numayr qaala xaddatana abi xaa waxaddatana ibnumuhana qala xaddatana khalid can ibnu xaarif xaa waxaddatana cubaydullahi binu saciidin xaddatana yaxya ibnu qadaan kulluhum can cubaydillahi bni cumar xw xadثna abuالربيع وabu kamil الجحdري فضayl qاala waxay dhn xadثna xmاad بن زaيد xا وxadثna زهير بن xرب xadثna ismاعيل جميعا عن أyوب xا وxadثna محمد بن rاaفع qال xadثna بن أبي فudaykin أخبرna الضحاq عن iبن cثمان xا وxadثna hاrون بن سعيid الأyلي qال xadثna iبن وهب qال xadثna أsامة كل hؤلاء عن نافع عن iبن cمر مثل xadيiثi الleyث leyth bay mutaabaceeyeen can naafic buu ka wariya isaguna marka midaarka xadiidka iyo meeshu ku wareegayo waa naafic mawla bni cumara qaala abu isxaaq wuxuu yidhi abu isxaaq waan soo marray waa tilmiidu muslim raawiyat saxiix abu isxaaq ibraahim ibnu moxamed binu sufyaan annaysaabuuri abu isxaaqin wuxuu leeyahay bisanadin caali isagoo raasanayo waxadaana xasan binu bashir baa noo warran qaala xaddaana cabdullaahi binu numayr sidii sheekhiisii oo kale wey halkaas iskugu imaadeen can abdcubaydillaahi cubaydillaahi alcumari can naafic mawla bna cumara can ibni cumara bi mila xadiidi layin can naafic oo kale isaguna mutaabacadii wey qaala waxadaanaa yaxya bnu yaxya wayaxya bnu ayuuba waqutayba bnu saciid wabnu xujrin caliy bnu xujr asacdi kulluhum can ismaaciil bnu jacfar bay ka wada wariyeen can cabdillahi bni diinaar can ibni cumara qaala qaala rasuulu llahi sala alla alay wasalam xaw xadaanii xarmara bnu yaxya aqbarana ibnu wahbin qaala aqbaranii yuunus can ibni shihaabin can saalim bni cabdillahi can abihi qaala samictu rasuula allahi sala allah alay wasalam yaquul bimacna xadiidi naafic can ibni cumar isaguna wazaada fii xadiidi zuhri qaala wuxuu yidhi waxasibtu anahu qaal inuu yidhaan u malaynayaa alrajulu raac nabiga alai slam ninku waa raaci fii maali abiihi aabbihii xoolihiisiiba waa nin aan reer iyo waxba lahayn aabbihii xoolihiisa asagana la raaciye oo mas-uul can raciyati waa la weydiin doonaa qaala waxaddaani axmed bin cabdiraxmaan bin wahbin qaala akhbaranii cammi cabdullahi bin wahb adeerkii wey qaala akhbaranii rajulu musamaahu uu magacaabay waa camru bnu xaarif nin uu magacaabay cabdullaahi bin wahbi iyo camr binu xaarif ilmisri labadaasaa noo warramay ninkaa uu magacaabay waa ee la qariyey inuu cabdullaahi bnu lahyaca yahay bay ogtahay tahay baa lihi bnu lahyaca oo ahaa nin qaadi ah oo hiqa ah oo qiimo badan laakiin ikhtalada bacda ma xtaraqat kutubuhu kutubtiisii markay gubatay buu isku dardarmaday laakiin cabdullaahi bnu wahbi ninka la yidhaahdo wuxuu xifdiyey axaadiidu ibnu lahyaca qabla alikhtilaat intuuna isku darmanin ka hor axaadiistiisii buu wariyey cabaadila la dhaha cabdullahi bnu wahbigana ka mid ah ibnu maslama ka mid ah mubaarak baa ka mida alcabaadila hadday ka wariyaan ibnu lahyaca xadiidkiisa waa la qaataa can bukayr can busr bni saciidin xadaahu can cabdillahi bni cumar can الnabiy sala اlه alay slam bihada اlmacna qala waxadana shaybaan bnu faruqa qala xadana abu lashhab wasmhu jacfar abu ashhabkaasi jacfar bnu xayaan can alxasan اlbisriyi qaal caada cubaydullahi bnu ziyaad cubaydullaahi bnu ziyaad alamawi bani umaya buu ahaa umaradii buu ka mid ahaa yaa wuxuu soo booqday macqil binu yasaar almuzani waa saxaabi fii maradihi jiradiisii aladii maata fiihi uu ku dhintay macqil radia allahu canhu yaa waxaa soo booqday ninkii amiirka ahaa cubaydullahi binu ziyaad ah banu umayaha nin yar dhib badanna wuu ahaa waan arki doonaa dhibkiisa inuu xataa saxaabadii mid ka mida uu foocinayo u leeyahay adigu ma fiicnid booqasho oo ugu tegey saxaabigan la booqanayana ilgeeriyaad buu leeyahayoo wuxuu isleeyahay maanta xaaladaada waa iska gabagabe ee wixii marka hore aad ninkan kala gaban jirtay hadda farta ka geli farta ka saar qaala macqil wuxuu yidhi innii muxadiduk waxaan kuu sheegayaa xadiidan xadiid samictuhu aan ka maqlay min rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam low calimtu haddaan ogahay anna lii xayaatan inay noolal ii dambayso maa xadadtuka kuma sheegeen noolal inay ii dambayso haddaan u malaynayo kuma sheegeenoo nin laga baxsan ma tihid nin suldadiisa ku qallafsan buu ahaa oo hadal wanaagsan iyo naseexana aan qaadanin haddase waan kuu sheegayaa waxaad rabta dheh uma innii samictu rasuula allah nabiga calayhi salaam baan maqlay buu leh oo yaquulu leh maa min cabdin addoon ma jiro yastarciihi allaahu ilaahay uu xil iyo mas-uuliyad u dhiibi u dhiibaya raciya raciyad iyo dad qofuu ilaahay raaci oga dhigay yamuutu deenna dhiman yowma yamuutu maalintuu dhiman wahuwa isagoo kaashun khayaamay liraciyati dadkii la raaciyey asagoo dadkii khayaamay oo shaqadoodii iyo howlahoodii iyo wixii loo igmaday sidii loogu talagalay aan marinin ma dhinto ilaa hadday dhacdo xarama allahu calayhi aljanna ilahay jannau ka xarimaa jannadu ka xarimaa madhaba ahlusunna waljamaca waxaa weeye waciidkan asagaa in istaxalla waa hadduu xalaashado waxanba wuxuu arkaaba inuu xalaal u tahay suu raba uu yeelaayo ummaddii moolkoodii iyo dhaqaalahoodii iyo mas-uuliyaadkoodii iyo xilalkoodii isaga gacanta loo geliyay tasarafu kamaalihi sidii xoolihiisaoo kale xalaal bayba tahay buu leeyahay xaaraan ba arkaba maca cilmihi fi dalik ka asagaa markaa uu ku gaaloobayaa laakiin hadday tahay isagoo og inay xaaraam tahay in hunguri xumo iyo shahwatu shaydaan wanafsi ay ku xumbaarto ka asaga waxaa weeyaan yastaxiqu alciqaab ciqaab buu mudan yahay mashiyada ilaahay buu ku jiraa in shaaa cadaba wa in shaa caaqaba si nusuustii kale ee wacdiga iyo yabooha oo qofkii mu'min ahoo iimaan ku dhinta in naarta ku waaraynin xataa man kaana fii qalbihi midqaala xabatin xabatu dar min iimaanin xabatu khardal riwaayo kale in laga soo saari doono naarta kan maxay ilaa xarama allah cala aljanna waa laga xarimay janno marka waa hadduu xalaashado wey haddii kale waciid wey waxadaanah yaxya bnu yaxya qaala akhbarana yaziid bnu zureec can yuunis ibni cubayd can xasan albisri qaala wuxuu yihi dakhala ibnu ziyaad ninka la yidhaahdo ayaa soo galay cubaydullahi ibnu ziyaad alamawi calaa macqil bnu yasaar wa wajicun isagoo xanuunsan bimidli xadiidi abilashab oo kale sheegay ninkaan soo marray abulashhaba ee xasanulbisri ka warinayey oo kale wazaada wuxuu ziyaadiyey waa yunis binu cubayde qaala inuu yidhi alaa kunta ninka la leeyahay cubaydillah ibnu ziyaad markii uu xadiidku u sheegay oo haddii qofkii dhintaa isagoo dadkii mas-uulka u ahaa khayaamay janno waa ka xaaraam xadiidkaasaan kuu sheegay aniga maanta ilgeeriyaad baan le hadaan noolahay kumama sheegay markaasu wuxuu yidhi alaa kunta xadatanii anigoo maxaad igu sheegi weyda hadda ka hor alaa kunta xadatanii maxaad igu sheegi weyde ma haadaa naseexadan iyo waciidkan qabla alyowm maanta ka hor maxaad igu sheegi weyde qaala wuxuu yidhi maa xadadtuka kuuma sheegin oo lam akun liuxadiidak kuumaba sheegeenba ah, maxaa yeelay dadka madaxda ahee aan laga badbaadin buu ahaa qofkan hadduu naftiisa inuu khatar gelayo uu isku arko naseexadiisa waa reebanaya hadalkiisa iyo wacdigiisa waa ilaashanaya waa reebaya khatar ba hadday u arka inay khatar ku tahay waa goorma laakiin idaa kaana alxaqu laa yamuutu bisukuutihi xaqa haduu aamuska uu aamuso una ku dhimanaynin keligii haduu yahay ama ummadda isaga ay soo fiirsanayso oo haduu aamuso sidaa xaqii uu ku baabi'i inuu aamuso ma bannaano waa inuu sheego walow wixii soo gaadhay ha soo gaadhee waa sidii axmed binu xambal radia allaahu canhu markii raggii kale ee madax culummadaha ay iska tawriyaysteen oo sarbeebeen qur-aanka makhluuq miyaa mise ma ahadii laisku hayey ayuu isaga wuxuu yidhi haddaan dhaho markaa anta aan tawriyaysto sarbeeb aan la imaado xaqa halkaas ku dhimanaya qur-aanku waa makhluuqunba suuqa geli marka ma yeelaya buu yidhi qur-aanka waa kalaamka ilaahay waa sifa min sifaat illaahi waa kelimadii ilaahay hayru makhluuq makhluuqna maaha marka haddii ay arrintu halkaa tagto marka lama laakiin haddii dad kale ay kaa kaafiyaan oo xaqa uu sidaa ku dhumaynin oo kolley la sheegi dad kaleba ha sheegaane adiga naftaada haddaad cabsato waa isgaabin kartaa qaala xadaanaa abu qastaan almismiciy malik bn cabdilwaaxid waisxaaq bn ibraahim alxandali wa muxamed bn muhana alcanazi qala isxaaq akhbarana waqala laakharana xadaana mucaad bnu hishaam qala xadaana abi hishaam can qataada bni dicaama can abilmaliix laaxiq ibni xumayd can cubaydillaahi bni ziyaadin almawi ana cubaydallaahi ibna ziyaadin dakhala calaa macqil bnu yasaar buu u galay fii maradii jiradii u dhiman doono faqaala lmahu macqil baa wuxuu ku yidhi inii muxadiuka amiilio waxaan kuu sheegi bixadiidin xadiid lowlaa anii anigu haddaanan fi lmowti geeri ku sugnayn lam yuxadidka bihi kuma sheegeen lisababin oo biukhra samictu rasuula allah nabiga calayhi salaam baan maqlay calayhi salaatu wasalaam yaquul isagoo leh maa min amiirin madaxa ma jiro yalii amra almuslimiin muslimiinta amarkooda xil iyo mas-uul ka noqoni uma laa yajhad aan u dadaalaynin lahum dadkii uu madaxda u ahaa wayansaxu aan u naseexaynayno wixii wanaagooda aan ka talinaynin ilaa hadday dhacdo lam yadkhul ma galo macahu macooda aljana janna ma galo hadda hadduu janno galo macooda janno geli maayo meel kala lagu tuuraya qala xaddaanaa ka dambeynaya waxaddaana cuqba bnu mukaram alcamiy qala xaddaana yacquub bnu isxaaqin qala akhbaranii sawana bn abi laswad qala xaddaanii abi cana macqal bnu yasaarin marida waa jiraday faataahu cubaydullahi bnu ziyaad baa u yimid yacuudu isagoo booqanaya naxwu xadiidi lxasani can macqil marka ragga ayaga si kastaba ha ahaadaano oo dad wax kastaa lagu sheegay lakiin haddana khayr kama madneen haddana khayr kama madneen ninkaa dhan ee madaxdaa intuu soo kacay uu sheekha u imaada gurigiisa ugu yimid soo booqday ag fadhiistay ayib tawaaduc kama madna iyo xogow khayr iyo wanaaga laakiin waxyaalo lagu dhaliishan yahay baa jiray xadaana shaybaan bnu faruuqa qaala xadaana jariir bnu xaazim qaala xadaana xasan albasri ana caa'id bnu camr waa saxaabi wa kaana min asxaabi rasuuliillaah saxaabada nabiga uu ka mid aha weliba asxaabu shajar uu ka mid ahaa baycat ridwaan dadkii ilaahay ka raadli noqday ee ku soo dariijiyey sakiinada uu ka mid ahaaba nin qiimo badan oo wuxuu ahaa saxaabi oo jaliilah saxaabigaasi yaa dakhala wuxuu u galay calaa cubaydillaahiga hadda macqal ku lahaa maxmaran ugu sheeg weyday iyo asagoo intuu u yimid buu u sheegay oo naseexo u sheegay oo yirniyo waxaan iska jooji fa qaala wuxuu yidhi ay bunaya hadal wanaagsan fiida oo dabacsan buu ku leeyahay wiilkaygiiyow ilaan isagana waa taabici kanna waa saxaabi saxaabigaa ka weyn marka ay bunaya wiilkaygiiyow inii samictu rasuula allah nabiga calayhi salaam baan maqlay oo yaquulu leh ina shara ricaayi dadka wax raaca madaxda ahe mas-uuliyiinta ah ugu shar badan alxutama waa kuwa raciyadooda burburiya ayudama burburinta wey kuwa ku amar taagleeya jabaabirada ee u xoog sheegta wey fa iyaaka waxaa kaaga digaya adiga an takuuna inaad ka mid noqoto minhum kuwa jabaabirada ah ee dadka raciyadaha ah, maroojiye ee u xoog sheegta ee agta geliya faqaala lahu wuxuu ku yidhi ijlis ijlis naga fadhiiso hadday muxuu ahaa waxaad ugu naseexin weyda mid kale ku lahaa sakaraadoo sii dhimanaya saxaabigii u tegay ee hadalka ayaa o nabigaan ka maqlay naga fadhiisu yidhi naga fadhiiso fa inamaa anta adigan oon ku naqaana inamaa anta adigu min nukhaalati asxaabi muxamed sala allah alay wasalam nabi muxamed asxaabtiisa buunshahoodii baa tahay raggii qumanaaga la yaqaanay ee codkooda iyo hadalkooda la qaadan jiray qiimaha laad ma tihid dabadhilif baa tahay buunshaa tahay nukhaala iyo xufaala iyo waxaa weeyaan waa buunshaha iyo waxyaalaha maaragtay ashaamudka ah aan inta badan la isticmaalin la cunin kuwaasaa tahay nadhaaf naga fariisu yidhi waa amusiye waa saxaabi wuxuu saa ku leeyahy faqaala wuxuu ku yidhi saxaabigii baa hadlo wuxuu yidhi wahal kaanad lahum saxaabada ma waxaa u sugneed nukhaala wax buunshaa ma wax buunshayba lahaayeenba qowmun ikhtaarahum allahu lisuxbati nabiyihi dad ilaahay uu doortay nebigiisa inay asxaab u noqdaan oo khayrulquruuni la yidhi oo ugu fadli badnaa inta qarni oo adduunka yimid oo kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas la yidhi ma buunshayba lahaayeba ayagoo dhanba dad lubbi ah lubaab ah zubda ah qiimo badan ayay ahaayeenoo jawhaar aho qiimo badan bay ahaayeen dadkaa wanaagsane madhaxda macaan ayayba wada ahaayeen ayagoo dhan wax buunshaha kumaba jirin inamaa kaanat innukhaala buunshuhu bacdahum gadaashoodu ahaa iyo wa fii hayrahum waxaan iyaga ahayn fii hayrihim iska celi ayaga waxay aan ahayn wixii ka dambeeyey uma buunshaha iyo madax adeega iyo xaqdiidnimada iyo in shareecadii buunsho gadaal laga fadhiisto oo la qaadanin gadaashood buu yimid bu baabun qiila bitaxriimi alghuluul huluulka iyo khayaamadu iyo xoolaha ummadda oo la khayaamo xaaraannimadeeda iyo weliba sida khilad loo adkeeyey qaala waxadaanii zuhayr binu xarb xadaanaa ismaaciil bn ibraahim ibnu culayata can abi xayaan abu xayaan umandanaa yaxya binu saciid alamawi can abi zurcata harab ayaa la yidhahdaa ibnu camr bnu jariir can abi hurayrata qaal qaama fiinaa rasuulu ullah nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa dhexdaanada istaagay daata yowmin maalin maalmaha ka a ah. wacdi iyo naseexe iyo irshaad fadakara alghuluul wuxuu ka sheekeeyey khiyaamada cumuuman xoolaha oo si dariiq sharci ah lagu qaato iyo haniimada oo la qaato iyadoon la qaybsanin baa la dhahaa facadamah huluulka iyo khiyaamaduu nabigu weyneeyey dembi weyn oo weyn oo weyn inuu yahay wacadama amrah amarkeeda iyo waxa ka ratimaayana waa weyneeyey uma qaala wuxuu yidhi laa ulfiyanna la ajidanna yaanan helin axadakum axadkiin oo yajiiu isku imaan yowma alqiyaama maalinta qiyaamo lacalaa raqabatihi asagoo luqunta iyo qaarka ku wata dhabarka ku wata baciiru neef geela oo lahu uu sugnaaday neefkaasi ruqaawun olol neef geela oo ka dulluusaaya oo ka duldhawaaqaaya qofkiina isagoo dhabarka ku watay yuuna qiyaamaha la soo istaagin ilan waman yaqlul yaati bimaa qalla yowma alqiyaama qofkii wax khiyaama xoolo umadeed wuxuu khiyaamay uu la imaan wixii buu keeni naftirkiisi buu la imaanba rirtigii uu xadayee dhacay oo malakuusan oo dusha ka saaran oo ka dulolaaya ayuuna keenin oo ila imaanin yaquulu deena uuna calaa calin igu dhihin yaa rasuulallah aqidnii rasuulallah ii gargaar yuuna igu dhihin fa aquulu waxaan dhihi aniguna laa amliku laka shaya waxba kuma hanan karo shafaacadaas cudumada un ilaasho ummad dhinac kaga jiri mooyeene arrintan ayada waa lagaaga digay qad ablaqtuka waan ku gaarsiiyey laa ulfiyanna yaanan helin haddana axadakum mid idinka inaga midoo kale oo yajii'u yowma alqiyaama imaanaya calaa raqabati asagoo qoorta ku wata farasun faras farakaasoo lahu u sugnaaday xamxamatun danan sawdka fardaha la dhaha xamxama danan u sugnaaday oo leh fayaquulu wuxuu hi yaa rasuula allah aqiifnii ii gargaar iga fuji faraskan saaran oo farasuu soo dhacay fa aquulu waxaan leeyahy laa amliku laka shayan waxba kuma hanan karo qad ablaqtukum waan kugaarsiiyey diintii iyo xujadii kugu oogay laa ulfiyana yaanan helin axadakum midkiin yajiu imaan yowma alqiyaama calaa raqabatii xaaluu luqunta ku wado shaata neef ari ah oo lahaa u sugnaaday fuqaa'un ci uu sugnaaday waa ariga cidiisa weeyaane markaasuu yaquulu wuxuu leeyahay neefkii baa dhagaha kaga dhawaaqaaya oo ku qaylihaya oo ku dhawaaqaya huqaa yaquulu markaasu wuxuu leeya ya rasuul allah aqiidnii ii gargaar oo waxaan iga fuji faaquulu waxaan leey laa amliku laka shaya waxba kuuma hanan karo qad ablaqtuka ku gaarsiiyey waxaa ka dhalanaya maanta oo kale waan kaaga digay laa ulfiyanna yaanan helin axadakum yaji-u imaan yowma alqiyaama calaa raqabatii qoorta isagoo ku wata nafsu naf lahaa sayaaxun kayru saaxiiba naf buuba dhabar ku wataaba qofkuu dilay ayaa ku dhiganoo yaa rabbi sal haada bima qatalanii wuxuu igu dilay ama uu dulmiyo gardaraystay oo gardaro uu ku sameeyey yaa ku dhagaaya maalinta qiyama lakala baxsan maayo fayaquulu wuxuu le yaa rasuul allah aqiidnii ii gargaar iga fuuji kan faaquulu waxaan leeyahay laa amliku laka shay-a waxba kuuma hanan karo qad ablaqtuku ku gaarsiiyey laa ulfiyanayana helin axadakum midkiin yajiiu asagoo la imaan yowma alqiyaama calaa raqabati qoortiisa riqaacun takfiqu maryo iyo dhar takfiqu babanaya saa u babanaya maryihii uu dhacay oo maxaday sa baban fayaqulu wuxuu le ya rasuul allah aqiidni ii gargaar faaqulu waxaan leeya laa amliku laka shay-a waxba kuma tari karo qad ablaqtuka waan ku gaarsiiyey laa ulfiyanna yaanan helin axadukum axadkiinoo yajiu imaan yowma alqiyaama calaa raqabati luqunta isagoo ku wata saamitun wax aamusan wax malaakuusanoo makuukan oo aamusan buu wataa waa dahab iyo fido iyo lacagihii weye lacagtii weeyaan fayaquulu wuxuu leeya ya rasuul allah aqidnii ii gargaar fa aquulu waxaan leey laa amliku laka shayan waxba kuuma tari karo qad ablaqtuka waan ku gaarsiiyey tanaa imaan doontee iska ilaaliy oo istira wey dadow waa digniin nabigu waana soo gaarsiiyey sala allah alيh ali wasalam qaala waxadaana abubakr bn abi shayba xadaana cabduraxiim bnu sulaymaan can abi xayaan yaxya bnu saciid xan xadaanii zuhayr bn xarb xadaana jariir can abi xayaan wacumarat bn lqacqaac jamiican can abi zurcata min camr bni jariir can abi hurayrata midli xadiidi ismaaciil can abi xayaan mutaabacad u artaa waxadaanii axmed bnu saciid bnu sakhr addaarami qaal xaddaana sulaymaan bnu xarbi qaal xaddaana xamaad ibn cadi bnu zayd can ayuuba can yaxya bnu saciid waa abu xayaankii abu xayaan lagugu soo hayay maanta o dhan abu xayaan yaxya bnu saciid alamawi can abi zurcata bni camr bni jariir wasmahu haram can abi hurayrata radi allah canhu qaal dakara rasuulu اllahi salى اllah alيyh alih wasalam nabiga wuxuu sheegay alquluula facadamah dembi weyn inuu yahay oo culus oo weyn ayuu nabigu gaarhsiiyey waqhtasa alxadiid qaala xamaad uma samictu yaxya waan maqlay bacda dalika yuxadiثuhu faxadaana binaxwi ma xadaana can ayuub ayuub siduu noo sheegay kale noogu sheegay qala xadana axmed bnu xasan bnu khiraash qala xadana abu macmarin qala xadana cabdulwaariثin qala xadana ayub can yaxya bni saciid bn xayaan can abi zurcata can abi hurayra can الnabiy sala اllah alيه wasalam binaxwi xadiiثi baabu taxriimi hadaaya alcumaal haddaad mas-uul tahay meel madax ka tahay dadka cumaalka ee shaqaalahaada ah hadaayaadkooda inay xaaraam tahay ama hadaaya alcummaal dadka cummaal yani waxaa laga hadlayaa dadkii uu shaqada u hayay ee mas-uulka u ahaa ee uu u kala garsooraye kala xukumayey hadaayaadkooda waxaa kaloo la yidhahdaa cummaal waa jamcu caamil dadkan shaqaynaya wixii hadiyo oo la siiyo waxaa asaga ah oo wixii loo loo igmaday ee mas-uuliyaddiisa ahaa ee uu mushaar ku qaatay wixii dheeraadka ah ee hadiye ah inay tahay iyaduna xaraam ah, xaraam inay tahay gaar ahaan haddii markaasi shaqadoodii uu gacanta ku hayo oo shaqadoodi uu ku jiro shaqadoodii buu ku jiraa oo gacanta ku hayaa qaala xadaana abubakr bn abi shayba wa camru naaqid wbn abi cumar walafdu labi bakr qaluu xadaana sufyaan bn cuyayna can zuhra can الzuhriy moxamed bn muslim can curwa bn zubayr can abi xumayd saacidiyi radi allahu canhu qaal istacmala rasuulu llahi sala allah alيh wasalam rajulan nin buu nabigu shaqo u dhiibo mas-uul ka dhigay ninkaasoo min alasdi reer asdiya asdi oo za iyo siinba waa la akhriyaa asdi shurun waa la dhihi jiray yuqaalu lahu ibnu lutbiya cabdullaahi ibnu lutbiya yaa la dhahaa qaala camar wuxuu yidhi bin abi cuur waxay dhaheen cala sadaqa waxaa madax looga dhigay sadaqada iyo zakada aruurinteedii orod oo bax baa layidhi xoolaha soo gur wixii sakaiyo xoolaha muslimiinta halmay baa laiskugu keeni jiray markaasaa la qaybin jiro dadkii mudnaa sideeddii sifi baa la siin jiray falamaa qadima markuu soo galay isagoo xoolihii walwaalaayo xoolo wada qaala wuxuu yidhi haadaa lakum xoolihii buu soo kala suntay kala maray wuxuu yidhi haadaa lakum intan idinkaa iska leh waa intii dowladda ay ii dirsatay iyo xilalkii iyo shaqooyinkii la ii dirsaday wey wa haadaa intaasna lii anigaa iska lehoo uhdiya ilaya anigaa la ii hadiyeeyey shaatigayga iyo garoondayda iyo mas-uuliyadda iyo xilka aan hayo ayaa laigu martisooro laigu qiimeeyey saasuu yidhi ah, intana anigaa iskale qaal faqaama rasuulu ullah nabiga calayhi salaam baa wuxuu yidhi cala almimbar maadaama xoolihii ummadda uu si calan ah oo muuqatoon qarsooneen intuu u suntaday uu bannaanka la taagan yahay anigaa iska anaa si gaara maaragtay yaa u qaadanaya si calanuu nabiga calayh salam isagana bannaanka la soo dhigay fadeexadiisi faxamid allah wa calayh ilahay buu ka xamdiya waana ammaanay wa qaala wuxuu yidhi nabigu maa baalu caamilin nin caamil ahoo mas-uul oo shaqo loo dhiibay xaalkii muxuu yihi abcaduhu aan diraayo annagaa u dhiibanay shaqada fayaquulu markaasuu wuxuu la soo istaagi haadaa lakum intan idinkaa leh uhdiya lay intan ana ii hadiyeeyey afalaa qacada muu fadhiisto fii beyti abiihi guriga aabbihii oo fii beyti ummihi guriga hooyadii muu iska joogo xataa yandura ilaa uu ka fiiriyo an yuhdaa ilayhi bal in wax loo hadiyeen kari loo hadiyeynayo amlaa in kale in wax la siinayo in kale bal ha suga arkee guriga hooyadii mu fadhiyo shaqadan loo dhiibay qofkan iyo mas-uuliyadda loo dhiibay wuxuu soo ku helo dhan waa inuu keeno oo dhoxoolahana la ii dhiibay wixii dowladdu ay oga garato oo la siiyo markaa uu qaato laakiin haddii muxuu ku helay waxan wuxuu ku helay mas-uuliyaddii la siiyey hadduunan hayno guriga hooyadii jooga miyuu heli laha waa maya wixi o dhan waa inuu gacanta keeno intan anaa keenay intan waxaa keenay kada waxa la yidhaha ma jirto markaasuu nabigu dhaartay isagoo ninna dhaarinin saadiqu lmasduuqu inuu yahay la ogyahay ayuu haddana taakiidan lihada almowqif isagoo adkeynaya wuxuu yidhi waaladii nafsu muxamadin biyadih allah waxaan ku dhaartay nabi moxamed naftiisa gacantiisa ku jirtaa ku dhaartay laa yanaalu axadun qofna ma gaadho minkum idin ka mida minhaa xoolahan shay aan wax kama gaadho ilaa jaa wuu la imaan xoolahaas xaq darre kuma qaato ilaa jaa bihi yowma alqiyaama buu la imaanayaa yaxmilu asagoo ku xumbaarsan calaa cunuqii luqunta baciirun buu la imaan neef geelo lahu ruqaan olaley oo baqaratu neef la lahaa xuwaarun ayadana dhawaaqay aw shaatu neefari ahoo taycaru dhawaaqaysa cidii weeyaan uma rafaca yadayhi gacmuhu kor u taagay nabigu xataa raynaa ilaa aan ka aragnay cufratay ibdayhi labadiisa kilkilood nabiga caddidoodii cufradu waxaa weeyaan waa bayaad hayru naasix waxaa weeyaan waa caddi aan aad ahayn yacni kilkisha nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa margo iyo shaar iyo waxba ma qabo gacantu kor u taagay nabiga calayhi salaam kor u taagiddu kor u taagay kilkishiisa la arkay rasuulka sala allah alay wasalam waa casaaye uma qaala wuxuu yihi allahuma hal ballaqtu wakaas gacantii kor taagay ilaahu ma gaarsiiyey ilaahu ma gaarsiiyey maratayn laba jeer qaala xaddaana isxaaq bn ibraahiim wacabdu bnu xumaydin qaala waxay dhaheen akhbarana cabdurazaq bnu hamaam xadaana macmar bnu raashidin asdi can zuhriy can curwa bn zubayr can abi xumaydin saacidiyi qaal istacmala nabiyu sala اllahu aleyh wasalam ibna lutmiya ninka cabdulahi bin lutbiya la yihahdo madax ka dhigay rajulan waa nin min alasdi ree asdiazaba haddana laga dhigay calaa sadaqatin sadaqada mas-uul looga dhigay korkeeda fajaa bilmaali xoolihii buu keenay fadafacahu ila nabiy nabigu u dhiibay calayh salaam isagoo han xoolihii oo kala qaaran faqala wuxuu yidhi hadaa maaluku inta waa xoolihiini igala wareega wa intanse hadiyatun hadiye weeyaan hudyad lii anaa laii hadiyeey oo laysiiyey laygu maamuusay faqaala lahu nabiyu nabiga calayh salaam baa wuxuu yidhi afalaa qacadta kamaba qarin maad fadhiisatid fii bayti abiika wa ummik hooyada iyo aabbaha gurigooda maxaa u fadhin weyd fatandura aad aragtid ayuhdaa ilayka in laguu soo hadiyeeyo xoola luu siiyo am in kale shacab markaa tahay waxba aanan mas-uuliyad haynin balma lagu daba socdo waxaan waxaa weeyaan waa magacii dowladda ay kuu dhiibtay iyo lagu laguu dhiibay baad huwan tahay inaad ilaalisaa la rabaa sharaftaa dowladda wixii aad ku soo heshana aad soo galbiso keento uma qaama nabiyu sal ly slam khaiiban nabiga calayh salaam baa istaagay khudba istaagay maa baalu acumaal waa ka hadlay uma dakara naxو xadiiثi sufyaan qala xadadna abu kurayb mxamed bn cla qala xadana abu usama xamaad xaw xadana hisham can abi can abi xumayd isaacidiy qaala wuxuu yidhi istacmala rasuulu llahi sala allah alay slam rajula min alasdi calaa sadaqaati bani sulaym buu madax oga dhigay zakadii laga soo gurayay yudcaa ibnu lutbiya la yidhahdo magaciisa ama ibnulutbiya falama ja'a markuu yimi xaasaba nabigaa la xisaabtamay muxaasabat alcummaal baa laga qaadanaya dadkan xilalka iyo mas-uuliyaadka haya in lala xisaabtamo xataa haddii caadil yihiinoo ammaanada lagu yaqaano waxay keenaysaa in lala xisaabtamo hufnaan iyo shakibax iyo in asaga laftirkiisa uusa sii giijiyo oo si fiican shaqadiisa uu u sii qabsado in la dhaho khalaas waxaad keentaan aragno ma aha waa la xisaabtamay qaala haadaa maalukum haddii lala xisaabtamo aggan mu waan muxuu yahay u arkay godkii loogu soo galay wuxuu yahay hada maalukum intan idinka ale maalkiini weye wahada hadiyatun intan hadiye weye anaa iskale faqaala rasuululahi nabiga alai salam ba wuxuu yidhi fahalla jalasta maxaad u fadhiisan weyday fii beyti abiika wa ummika xataa taatiika hadiyatuka ilahy kaaga timaado in kunta saadiqan haddaad run sheegayso hadiye maa waxan waxaan hadiye maya waa xoolihii ummadda oo shaarkaas kale loo xidhay wey uma khadabanaa waa noo khudbeeyey faxamid allah waatnaa calayhi ilahay buu ku xamdiyo o ammaanay uma qaal amaa bacdu xamdiya sana kadib dadow fa innii astacmilu waxaa madax ka dhigi arajula minkum idinkiina iga mida cala alcamali shaqaan u dhiibi mimaa ka mida shaqooyinkii faraha badnaa oo wallaaniya allaahu ilaahay uu itawallisiiyey oo xilkii ii dhiibay shaqooyinkii baan qaybinoo midbaa u dhiibi fayatii markaasuu imaanayaa fayaquulu wuxuu dhihi haadaa maalukum inta waa xoolihiinna wahaada hadiyatun weeyaanoo uhdiyad li anaa laii hadiyeeyey buu la soo istaagay afalaa jalasa muxuu u fadhiisan waayey fii beyti abiihi wa ummihi hooyadii aabihii gurigooda xataa taatiya hadiyatu inay uga timaado in kaana saadiqan hadduu run sheegaayo wallaahi baan ku dhaartay laa yaakudu ma qaato axadun qofna oo minku idinka imida minhaa xoolahan ummadda shayan an biqayri xaqi xaq aan kuma qaato ilaa laqiya allah ilahay buu la kulmi tacaala koraha yaxmilu asagoo xumbaarsan yowma alqiyaama falaa acrifanna la ulfiyannan soo marray yaanan aqoonsanin axaddan qof yaanan aqoonsanin oo minkum idinka inaga midahoo laqyallah ilaahay la kulmaayo wakaa ninkii hebelaha oo ilaahay la kulmayo xamiil isagoo xumbaarsan baciira neef geela lahu ruqaa'un korkiisa ka dulqaynayaya oo baqara neef lo'oho laha khuwaarun ka dulciyaysa oo shaata neef adhi oo taycaru ka duldhawaaqaysa uma rafaca yadayhi markaasuu nabiga gacmaha kor u taagay xataa ru'ya bayaada ibdayhi labadiisa kilkilo caddidoodii baa la arkay uma qaala allahuma hal ballaqtu ilaahu ma gaadhsiiyey macdiratan ilaa rabbika weeyaan walacallahum yattaquun in cudurdaar hadhow ilahay agtiisaad ku hesho ma gaarsiiseen dadka diinta aan la dhihin allahuma hal ballaqtu basura caynaya saxaabiga wuxuu leeyahay labadaa indhood baa arkay markuu nabiga hadlaayey wa samica udunay oo udunii dhagahaygana way maqlaayeen hadalka nabiga calayhi salaatu wasalaam taakiid wa taxqiiq limaa xafida wuxuu xifdiyey buu sii adkanaya qaala waxadaanaa abu kuray maxamed bnu lcalaa qala xadana cabdة بn سلyman بn نmayr mxamed بn cabdالlah وabu mعaawiya mxamed بn khازim الdariir xw xadana abu bakr بn abi shayba qal xadana cbdالرaحim بn سulayman xw xadana ibn abi cmr xadana sufyan kulhm can hisham bhada اisnaad hishaam bay ka warinayaan marka dhammaantood waxay mutaabicinaya abu usama xamaad bin usama mutaabicinayaan mutaabaca taama aw wa fii xadiidi cabdah waibnu numayr falama jaa xaasabah ninkii markuu yimid ibnu lutiyana soo fariisaa la yimi waa loola xisaabtamay kama qaala usaama wa fii xadiidi ibni numayr taclamunna wallahi waxaad ogaataan ilahay baan ku dhaartay waladii nafsii biyadii baan ku dhaartay waa dhaar labaad laa ya'khudu axadukum axadkiin ma qaata minhaa xoolaha shayan wax kama qaato ilaa waa la imaanaya wazaada fii xadiidi sufyaan qaal basura cayniy indhahaygii baa arkay wa samaca udunaaya dhagahaygii iyo caynaya haddii la tatniyo labadeeda indhood iyo labadeeda dhagoodba joogjoog bay u ahayeen indhihiina waa arkayeen dhaguna waa maqlayeen wasaluu zayd ibnu haabit wuxuu leeyahy saxaabigu saluu weydiiya zayd ibnu haabit weydiiya fainahu kaana xaadiran macii waa ila joogay orday weydiiya shaahid wey shaahid baa la dhahaa qaala xadaanah isxaaq bn ibraahim alxandali ahbarana jariir ibn cabdilxamiid adabi can ishaybaaniy abu isxaaq ashaybaani sulaymaan ibnu fayruus can cabdillaahi bni dakwaan wahuwa abu zinaad ninka kunyada mashhuurka ku ahaa weya maanta magaciisa lagu sheegay can curwata bni zubayr maxamed curwa bni zubayr bni cawaam can abi xumaydin isaacidiy ana rasuula allahi sala allah alay wasalam istacmala rajula cala sadaqa sadaqada soo aruurinteedu madaxa oga dhigay fa jaa'a wuxuu la yimid bisawaadin kaiir xoolo fara badan buu la yimid sawaad yacni xoolo badan wuxuu markuu fara badan yahay madowgiisa iyo muxuuha hirkiisa ayaa meel laga arki bisawaadin kaiir fajacala yaquulu markaasu wuxuu gudagalay haddii uu yimid oo lala xisaabtamay haadaa lakum intan waan ogolay idiinkaale wa haadaa hudiya dhinac ka mara fadakara naxwahu warkaasxadiikaa soo maray qaala cuga wuxuu yii faqultu liabi xumaydi saacida samictahu min rasuuli illaah maadaa nabiga ka maqlay calayh salaam faqaala min fiihi ilaa uduni ah, afkiisa hadalka ka soo baxay toos dhagahaygii u galay oo waan xifdisanahay waan maqlaayay markuu hadlaayana waan arkay qaala wuxuu yidhi xadaana abubakr bn abi shayba xadaana wakic bn jarax xadaana ismaaciil bn abi khaalid can qays bn abi xaazim can cadiy bn camra camiirat alkindi qaala samictu rasuula allah nabiga calayh salaam waxaan maqlay yaquulu liman istacmalnaahu ninkaan mas-uul ka dhignoon shaqo u dhiibno minkum idinka naga mida calaa camalin shaqo fakatamanaa naga qariya mikhyadan irbad mikhyad aalat alkhiyaada irbad waa waxa ugu yar iyo famaa fooqa wax ka koreeya intaa wax leeg ninkii naga qariya kaana wuxuu noqonayaa huluulan khayaamo yaatii bihi wuuna la imaan doonaa wuxuu khayaamay yowma qiyaama maalinta qiyaamo qaala faqaama ilayhi rajulun aswad halkaa nabiga markuu gaaray nin madow baa istaagay oo saxaabada ka mid a ah minal ansaar reer ansaareedna ah kaanii anduru ilayhi buu leeyahy saxaabigu inaan arkaad i moodaa ninkaasi markuu istaagay faqaala wuxuu yaa rasuula allah aqbal canii camalak shaqadaada iga qabso shaqadaad ii dhiibtay igala wareeg iga qabso qaala nabigu wuxuu yhi wamaa lak maxaa dhacdoo shaqada u socodaysa qaala samictuka waxaan ku maqlay taquulu kada wa kada shaqooyinkan aan haynaba haddiiba saqiiratan wa kabiiratan xisaab aynoo taalla bariir qiyaamana la geeni iga wareeji xoolahaadii qaala nabigu wuxuu yidhi wa ana aquuluhu al'aan waaban ku celinayaa mar labaad haddaabaan leeyahay man istacmalnaahu ninkaan shaqo u dhiibno minkum idinka inaga mida calaa camalin falyaji' ha la imaado biqaliilihi xoolihii wixii loo dhiibay kiisa yaraa iyo wakaiirihi kiisa badnaaba ha keeno famaa uutiya minhu wixii looga imaadoo la siiyo akhada ha qaato xoolahan keen horta ammaanadaadii iyo nasaahadaadii hufnaan la imow markaad tirado waa kan xoolihii ya meel cidloo lagu dhigi mahayo waxaa lagu siinayaa bilasharaf iyo barmoshi baa lagu siinayaa xoola waa lagu dhsiini waxaan mudnaa dowladdana way ku siinoo dowladdana dhinac baa lagala hadlay war u tura oo wax u tara oo ka farxiya laleeyahay adiguna wixii keen marka wixii lagu siiye ha qaato wamaa nuhiya canhu wixii laga reebo loo diidana intaha bannaanka ka istaago anaa ku soo daalay iyo dhididkaygii baan ku keenay hadhihin magacii aad huwaneed baad ku heshay qaala waxadaanaa maxamed bn cabdillahi bn numayr qaala xadaanaa abi wamaxamed bn bishri xaa waxadaanii maxamed bn raaficin qaala xadaana abu usama qaaluu xadaanaa ismaaciil bihada isnaad bimilihi qala wxadaana isxaaq ibnu ibrahim ibn cabdillahi ibnu numayr qaal xadaana abi wa muxamed ibnu bishrin xaw xadaanii moxamed bnu raafic xadana abu usama qalu xadaana ismacil bihada lisnad mil waxadaanahu isxaaq ibnu ibrahim alxandali qaala akhbarana fadl bnu muusa qala xadaana ismaaciil bn abi khaalidin qala akhbarana qays bn abi xaazim qaala samictu cadiy bnu camiirata maqla lkindi yaquulu samictu rasuula allahi sala allah aleh wasalam yaquul bimidli xadiidihi baabu wujuubi taacati lumara dadka umarada ee madaxda iyo mas-uuliyaadka ummadda u haya in la adeeco ayaguna fii kayri macsiyatin waxaan macsiye ahayn wa taxriimihaa in la adeeco xaaraan weeye fi lmacsiya haddii wax macsiya ay ku amraan miisaanka sharciga fiiriya cadaaladda laguma ogolo inaad khilaafto wixii ay ku amraan haddaynan macsiye ahayn hadduu laakiin macsiya ku amro oo ninkii madaxda uu yidhaha saa iyo saa ha la sameeyo wax shareecada ka hor imaanayso ama waxa ma arki karo shareecada waxay qabto lagu adeeci maayo macsiyada ayada ah marka xaqiisana waa la siin wixii xadgudub ahna laga aqbali maayo shareecadu ku xadgudbo qaala xadadani zuhayr bn xarb haarun cabdillahi alxamaal qaala xadaana xajaaj bn moxamed almasiisi qaala qaala ibnu jurayjin nazla waxaa soo degay qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu adiicu llaha wa adiicuu rasuula wa uli lamri minkum mu'miniintii baa lala hadlaya ilaahay adeeca rasuulkana adeeca madaxdiinana adeeca baa li wa ulilamri minkum ululamri minkumtii ficilkii aiicuudii ayagu maaratay lama soo celin sida adiicu iyo adiicu rasuul loo yidhi ulul lama soo celinin waxaa lagu cadfay uun daacada ilaah iyo daacada rasuulka daacadiisa lagu cadfay waa taabic wixii alla iyo rasuul uu ku adeeco oo macsiye aan ahaynoo daaco allah ayaa lagu adeecayaa laakiin wixii macsiye iyo dembiga laguma adeecayo marka asaga daacadiisu istiqlaalan ma aha meesha ta alle iyo ta rasuulka waa istiqlaalan magafayaal weeyaan alla iyo rasuul waxaa weye laakiin asagu wixii wanaagaha oo ku adeeca shareecadana waa lagu yeelo waa lagu hogaansami wixii kalena lagu adeecayo fii cabdillaahi bay kusoo degtay aayaddaas cabdullaahi binu xudaafa binu qays ibnu cadiy sahmi ninkaas saxaabibay kusoo degtay sababtuna waxay bacaahu nabiyu nabiga calayhi salaam baa diray fii sariyatin ilaalo ayaa madax looga dhigay ciidan yaroo ilaala ayaa li madax ka noqo socda ahbaranii yacla binu muslim baa iu warramay uli can saciid binu jubayr can ibni cabaas ila sanadka dhexaas ibnu jurayj buu taagnaa ibnu jurayda warkan inaad ka maqashay inuu aayadda ay kusoo degtay ninkaas akhbaranii yacla binu muslam ii warramay can saciid bni jubayr buu ka warramay can ibni cabaasin qaala xaddaana yaxya bnu yaxya akhbarana almuqyira bn cabdiraxmaan alxizaami can abi zinaad cabdullahi can acraq cabdiraxmaan can abi hurayrata cabdiraxmaan adowsi can inabiyi sala allah aleyh waali wasalam qaal man adaacanii qofkii adeeca buu nabigu faqad adaaca allaha ilaahay buu adeecay man yudci rasuula faqad adaaca allah waman yacsini qofkii caasiya faqad casa allah ilahay buu ku caasiyey waman yudiic alamiira amiirkayga qofka adeecana faqad adaacani anugu adeecay waman yacsi alamiira amiirkayga qofka ku casina faqad casaani anugu caasi kawaa amiirkii nabiga calayh salaam ee wanaagsanaa ee qiimaha badnaa ee aan wax sharciga khilaafsan aan la imaanin haddii uu la imaadana in lagu diido uu nabigu amray calayh salaam wakada alumanaa ninkii madaxdaa waa la adeecayaa wixii sharci hadduu yahana waa lagu adeeci hadduu wax iska mubaaxa yahay mubaaxa oo aan ah markaasi cibaadana aan ahayn iska mubaaxa hoos ka bannaan walow qofka culays baa ku ahaatay la amraaye inuu ku adeeca waajib ku ah laakiin wax macsiya oo alla lagu caasin hadday tahay xaqa ilaahay iyo xaqa madaxda xaqa ilahay baa xoog badan laa daacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq wey qala waxadaanii zuhayr bnu xarb xadaanaa ibnu cuyaynata sufyaan can abi zinaad bihada isnaadi walam yadkur waman yacsi alamiira faqad casa an mushrik qala waxadaanii xarmana bnu yaxya aqbarana ibnu wahabin aqbarana yunus can ibni shihaab hal abaranii abarahu qaala xadana abu salama bin cabdiraxmaan can abi hurayra can rasuuli lahi sala allah alay wasalam o nabigu qaala wuxuu yidhi man adaacanii faqad adaaca allah ninkii ani adeeca allu adeecay waman casaanii qofkii caasiyay faqad casa allah ilahi uu ku caasiyey waman adaaca amiirii amiirkayga qofkii adeeca faqad adaacani anigu adeecay leannu nabigu wakiil ka yahay naa'ib ka yahay meeshiisii fadhiya waman casaa amiirii amiirkayga qofkii caasiyana faqad casaani way caasi xadanii maxamed bnu xaatim xadaana makiy bn ibrahim xadaana ibnu jurayj can ziyaadin can ibni shihaabin can aba salamata bn cabdiraxmaan ahbarah annahu samica abu hurayrata yaquul qaala rasuulu llahi sala allah alay slam bimilihi sawaan oo isku mid ah ayuu sheegay mutaabaco qaala wuxuu yidhi yani ninkaas ziyaad leedaa wuxuu mutaabacinayaa yunis buu mutaabacinayaa waxadaana abu kamil aljaxdir xadaana abu cawaan can yacla yacla bnu caطaa can abi calqamata qaal xadaanii abu hurayrata min fiihi ilaa fiya afkiisuu iga sheegay afkayga inuu ku riday yaani waxay ka dhigan tahay muwaajaha min fiihi ilaa udniba ku toosan eesku toosan afkiisuu iga sheegay dhagahaygoda ku dhacday ee hadda wuxuu ilaa fiya u leeyahay muwaajaha isagoo isoo qaabishan oo wajhan biwajhin ah ayuu wax igu sheegay wey qaala samictu rasuula allah nabiga alay slam baan maqlay buu abi hurayra xaw xadaanii cubaydullahi bnu mucaad qaala xadaana abi xaw xadaana maxamed bnu bashaar xadaana maxamed bnu jacfar qaala xadaana shucba an yacla bn cadaas samca aba calqamata samca aba hurayra can inabiy sala allah aleh wasalam can xadiidihi waxadaana moxamed bnu raafic qaala xadadana cabdurazaq bin hamaam qaala xadadana macmar bnu raashid can hamaam bni munabbihin can abi hurayra can inabiy sala allah aleh waalih wasalam bimidli xadiiiin qala waxadadana abu daahir akhbarana ibn wahbin can xaywa ibnu surayxin ana abaa yuunus mawlaa abi hurayra xadadahu qaala samictu aba hurayra maqlo yaquulu leh can rasuuli illahi sal l slam bidalika xadiidkaa hore wa qaala man adaaca alamiira walam yaqul amiirii wakada fii xadiidihi hamaam can abi hurayra alamiirada cumuum bay keenaysaa amiiridiisa waa khaas qaala xadaanaa saciid bnu mansuur waqutayba bnu saciidin kilaahuma can yacquub qaala saciid xadaanaa yacquub bin cabdiraxmaan can abi xaazim abi xaazim salmaan alashjaci can abi saalix salmaan can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh waali wasalam nabigu wuxuu yidhi calayka asamcu korkaada waxaa ahoo lagaa rabaa inaad assamcu maqasho waaacatu aad adeecdo madaxda fii cusrika culayskaada iyo wayusrika fudeedkaada wamashadika xilligaad nashaadsan tahay wa makrahika marka aad cajisan tahay ood kasri iyo wahsi kugu jiro wa atharatin calayka markay kaa doortaan oo xuquuqdii aad lahayd ay dhinac u leexiyaan xataa ah, adduunyo darteed in lagu khilaafo oo lagu fallaagooba lama ogolo oo daacada madaxda looga baxo adduunya daraaddeed waxay diinta un ay ku khilaafaan umaad ku diidi laakiin haddee adduunyo daraaddeed ay adduunye ay noqoto waxaa weeyaan adigu wixii dushaada ah inaad adeecdaa laga rabaa ah, salu llaaha maa lakum waxaad idinka laheedo ilahay weydiista buu nabiga alay salam yii oo kamaa qaal idinkuna adeeca oo madaxda yeela lakiin markii wax liii dhiibana waa adeecii markii kalena waan tuuriyeen ama waan canaanan ama waan dacaayadeeni taa iyadu shareecadeenna ma ogolo waa sifa aan wanaagsanayn wa minhum man yalmusuka fi sadaqaat fain ucduu minhaa raduu wain lam yucduu idaa hum waida lam yucduu idaa hum yashaduun qaala xadaana abu bakr bn abi shayba wcabdullahi bnu baraad alashcari wa abu kurayb maxamed bn lcala alhamdaani qaala xadaana ibnu idriis cabdullahi bnu idriis alawdi can shucbat bn xajaaj alwaasidi can abi cimraani can cabdillahi bni saamitin can abi darin qaal ina khaliilii midkii aan jeclaa maxabadiisii qalbigayga ay gashay muxamed aha sala allahu calayh waaalih wasalam awsaanii wuxuu ii dardaarmay an asmaca inaan maqlo madaxda waa udiica an ateeco wain kaana cabdan wain kaana alamiiru ninka madaxda aaba ahaada cabdan addoon mujadaca alatraaf xubnihiisa ay gogo'an yihiin addoon weliba sii rafaadsan oo faraha iyo sanka la jarjaray oo hadda koor lasoo addoonsadoo lasoo rartay xataa ahaado ah, madaxba hadduu noqdo oo uu tawaliye xukunkii la wareegay ama madaxdii baa u dhiibtay ama me baaba xukunkii intuu la wareegay baa dowladdii iyo howshii oo dhanba gacantiisa ay ku istiqraasho ku sugnaatay in lagu adeeco weeyaanoo fawda la keenin oo burbur aan la keenin haddii la khilaafo burbur baa imaanaya fawdbaa dhacaysa horumarkii o dhan baa istaagaya waxadaana moxamed bnu bashaar xadaana moxamed bnu jacfar xaa waxadaana isxaaq akhbarana nadr bnu shumayl jamiican can shucba can abi cimraan bihada lisnaadi waqaala fi lxadiidi cabdan xabashiyan adoon xabashi oho mujada cala adraaf xubno baa go-aan ilan kuwaan madaxnimo iyo way ka fogtaan quraysh baa iska lahaa xukunka haddii ay dhacdaha taamar ilaahay inay xoog ku qabsadaan ama lagu wareejiyo ama si uun arrinta isku badasho adeeca inaad maqashaan ood yeeshaan baa fiican intuu khilaaf imaan lahaa iyo burbur waxadaanaa cubaydullahi bnu mucaad alcambari qal xadaana abi mucaad xadaana shucba can abi cimraan bihada isnaadi kama qaala ibnu idriis hada cabdan mujadalafra ayuu yihi xabashi ma sheegin xadaana maxamed bn muhana xadaana maxamed bnu jacfar qaal xadaana shucba can yaxya bni xusein qaala wuxuu yihi samictu waxaan maqlay jadatii ayeyday oo tuxadiu warramaysa annaha samicat nabiya inay nabiga maqashay calayhi salaam oo yakhdubu khudbayn fii xajat lwadaac xajkii xajat lwadaaca dardaarankiisii firaha badnaa qiimaha badnaa hadalladii goosgooska habay ka soo qaadatay qaar soo xigatay wahuwa yaquul asagoo nabigu leh walow isticmila calaykum madaxba haddii in noqdo ha inaga dhigo cabdun addoon yaquudukum inugu hogaamiyo walow istucmila calaykum haddii madaxan inaga dhigo cabdun addoon yaquudukum inugu hagaayo bikitaab illaah kitaabka ilaahay inugu maamuli fasmacuu maqlan lahu asaga o adiicuu yeela oo adeeca shareecadaba hadduu inugu maamulaya haddii kale oonu inugu maamulayna see la yeelaya ilaa an taraw kufran bawaaxa maa ayadana jirta gaalnimo cad inuu la imaado mooyeene waad adeecaysaa waad maqlaysaa waxadadana ibnu bashaar xadadana maxamed bnu jacfar wacabdiraxmaan ibnu mahdiy can shucba bihada isnaad waqaala cabdan xabashiyan qala wxadana abu bakr bn abi shayba xadana wakic bnu jarax can shucba bihada isnaadi waqala cabdan xabashiyan mujadacan la jarjaray qala wxadana cabdالرaحman بن bشhr xadana bas xadana shucb bhada isnaad walam yadkur xabashiyan mujadacan wazaada anaha samicad rasuul allah bay ka maqashay bimacnaa bimina isagoo nabigu mina jooga ow bicarafaat buu taagnaa nabigu carafa waxadanii salama bnu shabib xadana alxasan bnu acya qala xadana macqil macqilin can zayd bn abi unaysata an yaxya ibn xusayn can jadatii um lxusayn qaala wuxuu yidhi samictuhaa jadadayda waxaan ka maqlay taquul iyadoo leh xajajtu maca rasuuli illahi baan xajiyey sala allah aleyh wasalam xajat lwadaac qaalad waxay tihi faqaala rasuulu llahi sala alla alay slam qowlan hadal kaiiran fara badan khudbooyin iyo hadallo badan oo cilmi ah ayuu nabigu sheegay calayhi salaam dardaaran buu ahaa uma samictuhu hadalladiisii waxaan kaloo ka maqlay yaquul isagoo leh in ummira calaykum haddii madaxan iniga dhigo cabdun mujadacun googo-aan faraha iyo sanka iyo xasibtuha qaalad inay tiri aswadun madow yaquudukum bikitaabillahi kitaabka ilahi inagu hogaaminayo fasmacuu lahu ka maqla oo waadiicu adeeca xadaana qutayba bnu saciidin qaal xadana leyd an cubaydilah can naafic an ibni cumar can inabi sala allah alay slam anhu qaal cala almar'i lmuslim qofka muslimka waxaa korkiisa alsamcu wataaca inuu maqlo madaxda adeeco fii maa waxa uu axaba jecel yahay buu ku adeeci wa kariha wuxuu neceb wuxuuna jeclayo naftiisa ay rabin xataa haddii la amro waa inuu adeeco kol hanayn dembi ahayn ilaa an yu'mara bimacsiya in macsiya la amro mooyeene fain umira bimacsiyatin haddii la amro falaa samca walaa daaca maqal ma jiro daacana ma jirto la adeeci maayo waxadaanaahu zuhayr bnu xarb muxamed bn muhana qaala xadaana yaxya walqadaa xaw xadaana ibnu numayr xadaana abi kilaahuma can cubaydillahi bihada lisnaadi mila qaala xadaana maxamed bn muhana washaaru lafdin muhana qaala xadaana maxamed bnu jacfar xadaana shucba can zubayr can sacd bn cubayda buu ka wariyey can abi cabdiraxmaan can ali ali bn abi aalib radi allahu canhu abi cabdiraxmaan asulami ali bn abi aalib ana rasuula allahi sal l slam bacata jeyshan ciidan buu nabigu diray wa amara calayhim rajulan nin buu madax oga dhigay fa uqada naara ninkiibaa isuu yar cadhooday caradii u cadhooday wuxuu yidhi dab soo shida xaabo soo aruuriyo shida waa la shiday markii dabkii ololay wuxuu yidhi udqaala udkhuluuha gala buu yidhi haddaad adeecaysaan warkii dardaaranka nabiga waad ogtihiin adeeca waa kii yidhi gala fa araada naasu dadbaaba waxayba damceen an yadkulua inay galaan oo daahirkii uu iskaga dhegay oo aan qiyaas iyo wixii laga soo cararaya muxuu ahaaba aan isweydiinin wa qaala alaakharuuna kuway kalena waxay dhaheen innaa qad fararnaa minha annaga markaan islaanimada soo gelaynay fararnaa waxaan ka soo cararaynay minhaa naar baan ka soo cararaynay seen haddana naar u gelaynaa fadukira dalika lirasuulila nabiga alay slam baa loo sheegay markii lasoo rogmaday faqaala nabigu wuxuu yidhi liladiina araaduu an yadkhuluuha kuwii inay galaan damcay wuxuu ku yidhi low dakhaltumuuha haddaad geli lahaydeen ood ku dhiman lahaydeen lam tazaaluu fiiha kamayna zuushan ilaa yowmi alqiyaama naartaasaad ku jiri lahaydeen barsakha ilaa qiyaamo laga gaaro markaasaa amarkiina la fiirin lahaa imaa ila naari o imaa ila aljanna laakiin naarta idinka aad gasheen oo isku gubteen taasaad qabriga la kusii jiri lahaydeen wa qaala lilaaakhariina kuwii kale wuxuu ku yidhi ee ka istaagoo ka maagay ee yidhi war waase naar baanu ka soo cararnay see binu aadam naar noo geli qowlan xasanan hadal fiican buu ku ammaanay waa ammaanay wa qaala wuxuu yidhi waa runoo laa daacata fii macsiyati illaah ilaahay macsiyadiisii oo lagu amray ku addeeci maysid qofna inama daacatu daacada madaxda hal adeeca lagu leeyahay fi lmacruufi waa waxa macruufka ah waa waxa macruufka ee sharcigu uu aqoonsaday ee sharcigu uunan xarimin qala xadaana mxamed bn cabdilah bn numayr wazuhayr bn xarbi abu saciid ashaju wataqaarabuu fi lafdi qaaluu xadaana waki xadaana acmash can saciid bn ubayd cubaydata can abi cabdiraxman asulami can caliy bn abi aalibin qaal bacaa rasuulu llahi sala allah alay slam sariyatan ilaaluu diray ciidan yar wastacmala calayhim wuxuu madax oga dhigay rajulan min alansaar nin reer ansaareeda wa amarahum wuxuu amray saxaabadii raggii la socday wuxuu amray an yasmacuu inay maqlaan lahu asaga wayudiicu ay adeecaan ninkaas maqla oo adeeca faaqlabuu way ka calaysiiyeen fii shayin wax waa uun isyar qoonsadayoo xoogo way ka calaysiiyeen faqaala wuxuu yidhi ijmacuu lii xadaban xaaba iisoo aruuriya xaabihii baadiyihii baa lasoo guray fajamacuu way kulmiyeen faqaala wuxuu yidhi uma qaala awqiduu naaran dab ku shida oo ololiya faawqaduu way huriyeen uma qaala wuxuu yidhi alam yaamurkum soo inama amrin rasuululahi sala allah alay slam an tasmaxuu inaad maqashaan lii aniga wa tudiicuu inaad adeecdaan wuu xasuusinaya qaaluu balaa haa qaala fadkhuluuha gala hadanaarta amarkay qaata qaar fanadara bacduhum ilaa bacdi marka kaluu fiiriyey qaar le angalle iyo qaar le warmawaalinta ka joog iscelcelint kadib faqaaluu waxay dheheen innamaa fararnaa ilaa rasuuliillah nabiga calayhi salaam baan usoo cararay min annaari naar baana ka soo cararay sian u gelaynaa fa kaanuu waxay ahayeen kadalika murankaas iyo isqaqabashadaasi ayay ku jireen arrintaa iyadaa wasakana qadabuu asagana cadhadiisii baa degtay oo cadhadii baa ka baxday wadufiyaati naaru dabkiina waa la baktiyey oo waa baktiyey dabkiina soo gadoomay falama rajacuu markay soo gadoomeen dakaruu dalika linabiyi bay u sheegeen calayhi salaatu wasalaam faqaal low dakhaluuha hadday geli lahaayeen kuwii ku qamaamayay maa kharajuu minha kamayna baxeen inama taacatu fi lmacruuf daacada madaxda hala adeeca laleeyahay waa wixii macruufa oo xaq ah ayaa lagu adeecaya oon shareecadu aynan macsiye aynan ka dhigin oo xumaanan ahayn ayaa lagu adeeciy waxaddaana abu bakr bin abi shayba xaddaana wakiic wa abu mucaawiya can acmash bi hada isnad qaala xaddaana abu bakr bin can yaxya bni saciid cubaydilah bni cumar can cubaadaa bni waliid bni cubaada can abihi can jaddihi qaal baayacnaa rasuula allahi sala allah aleh wasalam nabigaan la mubaayacoonay oo heshiis la gallay dhaar iyo ballan cala samci inaan maqlayno wadaaca aan adeecayno filcusri xaalad culus haddaan ku sugannahay walyusri xaalad iska fudud haddaan ku sugannahay waalmaanshadi xilliga naftaanadu ay nashaad iyo fahmo dareemayso waalmakrah xilliga naftaanadu cagajiid iyo kasal iyo wahsi ay dareemayso wa calaa aaharatin haddii nanaga khaas noqdo caleynaa korkaana wixii aan ummadda la lahayn xataa haddii nanaga khaas noqdo oo dad lagu khaas yeelo aharadu waxaa weeyaan ikhtisaas ma huwa mushtarakun bayna annaas wax dadka mushtarak dhexdooda ka ah oo dadka qaar ay khaas u qaataan baa la yidhaahdaa ama madaxdii ay qaar u qaadato wa calaa anlaa nunaasica alamra inaan amarka iyo mas-uuliyada iyo xilalka aanan kula doodin ahlow dadkii mudnaa ninkii qofkii madaxnimada mudnaa inaanan la qabsanin oo aanan kula doodin wa calaa an naquula bilxaqi xaqase inaan ku hadalno aynamaa kunaa meelaha joognaba ah, madaxnimadii iyo inaan la qabsanin xaqiina lagu hadlo laa nakhaafu fi llahi lawmata laa'im ilahay diintiisana aanan oga cabsanin lawmata laa'imin mid dagaalaya dagaalkiisa wixii xaqah naseexo ah bayaan iyo caddaynah in la caddeeyo nina laga baqin laakiin aan wixii markaasi daw-a lagugu leeyahayna samcu wadaaca aad maqasho marka adigana xuquuq baa lagugu leeyahay ayagana xuquuq baa lagugu leyahy waa sidaas qof walba xaqiisa ha guto وxadثnah بن نmayr qal xadثna cبdالlah yعni بن idriis xadثna iبن cajlan mxamed بن cajlan وcubaydالlah بن cmr وyaحya بن سacيid can cubاla بن الwlيdi fi hada الاسناadi mثله qala وxadثna iبn abi cmr mxamed بن yaحya xadثna cبdالعaزيز yani adarawardi بن mحamed can يزيid whu بن الhاadi can cubاlaةa بن الwlيd بن cubاlaةa بن صاmitin can abihi aabihiis oo alwliid بن cubaada ah qaala xadaثanii abi isagana awogiis aabihiisi kale cubaada بن saamit radي الlahu canhu axad النqباء qaala wuxuu yihi baayacnaa baayacnaa rasuul allah nabiga alay slam aa la mubaayacoonay bimidli xadiidi ibni idriis qaala waxadaana axmed bin cabdiraxmaan bin wahb muslim ibn wahb bn muslim qaala xadaana camii cabdullahi ibn wahab qaala xadaanii caamar ibn xaarif almisri qaala xadaanii bukayr ibn cabdillaahi can busri bni saciidin can junaadata bni abi umayata qaal dakhalnaa waxaan u galnay calaa cubaara binu saamit saxaabigaasaan u galnay wa huwa mariid isagoo jiran booqasho faqulnaa waxaan ku nidhi xadiinaa nooshe aslaxaka allah ilahay ha ku hagaajiyo oo ku caafiye bixadiidin xadiid noo sheeg yanfacu llaahu bihi ilaahay uu nagu anfaco samictu aad ka maqashay min rasuulillah nabiga calayh salaam dadka culummada ah xaaladaha markay ku sugan yihiin dee waxa weeyaan in wixii laga reebo ayaa mudan yihiin marka wax noo sheeg wax noo reeb faqaala wuxuu yidhi dacaanaa rasuulullah nabiga calayhi salaam wuu noo yeedhay fabaayacnaahu waa la mubaayacoonay ballan iyo heshiis waxaan kula gallay fa kaana fiima akhada calayna wuxuu baycada iyo ballanta noogu qaaday waxaa ka mid ahayd an baayacanaa inuu la mubaayacoda cala asamci inaan madaxda maqallo wadaaca aan adeecno fii manshatinaa xilligaan nashaadsannahay wamakrahina xilliga aan xogow yar kohanayno kasri nagu jiro wacasrinaa culayska annaga iyo wuyusnaa fudeed iyo waatharatin calayna walow atharatin calayna xataa haddiina nooga doorto wixii aan lahayn dad gaara loo dooro wa anlaa nunaasica alamra amarka iyo mas-uuliyaddan ahlow inaanan ku qabsanin kula doodin oo aanan ku dhegin hadii madaxda lagu dhowo shaqadoodii oo xilkooda lagu qabsado muran baa imaan burbur baa imaan khilaaf baa dhici qaal ilaa an taraw inaad aragtaan kufran gaalnimo bawaaxan cad cindakum agtiinna min allahi ilaahay xaggiisa fiihi waxaa asaga ee kufrigaa burhaanu xujo aad u haysataan gaalnimo cad ood xujo ilahay agtiisa u helaysaan oo ta'wiil geli karin hadday ku dhacaan laa samca walaa daaca la maqli maayo la adeeci mahayo wallah aclam bilah tawfiq sala allah wslam